بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم العشيري نيسابوري رحمه الله كتاب المغازي maqaasidii buu ku saabsan yahay duulaanadii nabiga uu duuli jiray calayhi salaam iyo jihaadkii nabiga sala allahu calayh wa wasalam marka musanifka raximah ullah wuxuu yidhi xadaanaa shayban bnu faruuqa waxaad ogtihiin muslim raximah ullah taraajimta asaga ma lahayn muuna samaynin kitaabkiisa taraajima ma samaynin axaadiistii unbuu sardiyey oo soo aruuriyey biasaaniidiha almutasila wixii isku mawduuca ayuu hal meel iskugu keenay marka taraajimta culummadii ka dambaysay ayaa iska lehoo tarjamadaad ka sameeyey sida imaamu nawowi iyo kayrkiisba sidaa darteed baa arkaysaa in taraajimta qaarkood ay meelaha ay ku taallo ama ay ka muuqato aynan xogo ay mulaaxado ka jiri karto ama ayna ku caddayn waxa loo keenay marka xalay waxaan ku soo jirray masaa-ishii ku saabsaneed adiyaafa baabu istixbaabi almuwaasaat bifuduuli ilmaal ayuu baabaystay mutarjimka korna wuxuu ka saaray kitaabu almaqaasi aniga nuskhada aan hayo kadib waa kitaabu aljihaadi wasiyar haddana uu keenayo mar labaad marka waa taraajim ay ijtihaadeen culimadii ka dambeysay istixbaabi almuwaasaati xiriirinta iyo isxiriirintu inay wanaagsan tahay bifuduuli ilmaali xoolaha dheeraadka ah dadka lagu xiriiriyo wixii baahidaada iyo adiga xaajadaada ka dheeraad ah inaad dadka kale ee baahan la wadaagtood wax ka siiso muwaasaad ayaa la yidhaahdaa qaala xadaanaa shaybaan ibnu faruuqa qaala xadaanaa abulashab can abi nadrata can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaal baynaa wakti naxnu annagu ayuu leeyahay bisaciid fii safarin annagoo safar ku jira maca nabiyi nabiga maciisana la soconna sala allahu calayhi waaalih wasalam id jaa waxaa yimid rajulu nin calaa raaxilatin saaran hal lahu asaga uu leeyahay nin hashiisi saaran ayaa soo dhex galay safartii nabiga calayhi salaam iyo saxaabadiisa oo meel ku furtay oo deggan qaala fajacala yasrifu ninkii wuxuu gudagalay inuu leexinayo basarahu araggiisa yamiina midig iyo washimaala midix waa qof baahi ay hayso afka inuu ku kala qaadana ka xishoonayo oo baahi ba ay haysa waxay sii ka xishoonaya dadkuna labadaa nooc bay u qaybsadaanoo asaa'il walmaxruum waaye mid weydiisanayo iyo mid xishoon laakiin ay ka muuqanaysa baahida iyo duruufta haysa ishaaraadkiisuna ay ka muuqato inuu weydiisanayo lowlaa xayshoodka hadduunan ahaynna uu afka ku kala ballaarin lahaa marka wuxuu gudagalay inuu xagga fiiriyo xagga fiiriyo xagga fiiriyo dadkii musaa u fiirinaya nabiga waa gartay calayhi salaam ninkan inay baahi hayso faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu yidhi man kaana macahu fadlu dahrin ninkii gaadiid dheeraada haysta falyucud ha ku celiyo bihi calaa man laa dahra lahu ninkaan gaadidhaysanin waman kaana lahu fadlu min zaad sahay dheeraada ninkii haystana falyucud bihi ha ku celiyo calaa man laa zaada lahu ninkaan sahayba haysanin oo muwaasaadkii bayuu ka hadlaya nabiga calayh salaam waxaa laisku celiyo gaadid ceshiga ahaatayaa iyo maashiga iyo cunto celintuba ha ahaatee qofka baahan wixii lagu dhaamo ha loo celiyo ha la siiyo buu nabigu sala allahu caleyh wasalam yidhi qaala fadakara min asnaafi lmaal xoolaha qaybahoodii buu nabigu sheegay maa dakara wuxuu sheegay oo ninkii raashin haysta ninkii xoogo cunta haysta ninkii caana haysta ninkii xataa ra'aynaa ilaa aan u aragno annahu shaaniya laa xaqa liaxadin mina qofnaga mida inuun xaq ku lahayn fii fadlin wax dheeraad ka ah saasuu nabigu waday calayhi salaam qofkii waxaa haysto dheeraad ah oo intaas celi kii waxaa haysto walaalka waxaa si is ogaada weeye oo halays xiiriyo oo dad baahan wixii ay ugu dhex jiraan yana dadka qaarna raashinka daadinin dhergna ayna u daca qurmin halays ogaado oo halays xidhiiriyo wey macnuhu hadday daris tahay iyo hadday tahay dad kale oo wada socdo safarreey ah oo rufaqa ah oo midna xoogow jeebkiisa wax ku jira kuna jeebkiisa uu maran yahay ku sahay haysta ku sahaylaan uu yahay ku baahan yahay kuna baahidiisa ay fiican tahay baahi baxsan yahay xataa ra'aynaa annahu laa xaqa liaxadin mina ilaan u malayno in midkaana uunan xaqba kulahaynba fii fadlin xoolihiisa dheeraadka ka ah ayuu nabigu waday calayhi salaatu wasalaam waa ukhuwada iyo walaalnimada iyo raxmadda lisamray in dadku ay isku naxariistaan ayadaasaa lagu xidhay naxariistaas adduunka ama dadka loo naxariisanayo raxmadda arxamu raaximiin ilaahay naxariistiisa lagu xidhay fainamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa ilaahay addoomihiisa kuwa naxariisto uu naxariistaa irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa baabu istixbaabi khaldi اlaswaad aswaad waa jamcu zaad sahayda oo laisku dardarsado waa wanaagsan tahay iyaduna idaa qallad haddayba yaraato sahaydii oo dadka qaar ay gabaabsi ka tahay walmuwaasaati fiiha in laisku xiriiriyo haddii dadka wada socday sahaydoodii ay qaar kasii dhammaanayso in mar labaad haddana laisku soo celiyo la yidhaahdo si siman baan u qaybsanaynaa ilaan qofkii inuu mar walbaba asaga waxaad haysato inaad saa ku tiraahdo waxaa dhaanto inaad tiraahdo waa wada leenahay maalan ama waa wada qaybsanaynaa ama waan isku soo ceshanay xadaثna أxmed bn yusuf الأsdي qaala xadaثna الnadr yعni بn mحamed اليmaami qaala xadaثna cikrima whuwa بn camaar qaala xadaثna إyaas bn slmta can abihi slmta bn الأkwع صxaabiyu jliil min أshjac الصxaabة radي الlah cnه وأrضaه qaala wuxuu yihi slmة kharajna maca rasuuli الlah nabiga calayh الsalaam maciisaan baxnay fii gaswaةi duulaan faasaabanaa jahdun mashaqo iyo rafaad baana qabsaday iyo gaajo xataa hamamnaa waxaan haminnay an nanxara inaan gowracno oon dhundhowno bacda dahrinaa gaadiidka aan wadanay aan saarayn inaan gowracanno oon deen uuska ka cabno oon wax ka dayanno ayaa ku sigannay oon ku dhowaanay gaajada iyo oonka nahaya darteed <clears throat> ayagoo dee dhul fog jooga oo saxro ahoo qafri aho dhagax ahoo buuro aho aan lugayn karin hadday gaadiidka ay saarreen iska gowracaanna socod la'aan baa ku dhacayso socodkii ma socon karaan halkaasay ku baarta banjarayaan marka gaajadina qabatay waxaaman damacnayba inaan awrtaanahay gowracno fa amara nabiyullaahi sala allahu calayh wasalam baa wuxuu amray <clears throat> wixii saxayoo la haysta laisku kakeeno laisku tandaro ruuxaad haysaan bal qof walbaba jawaankiisa iyo weelashiisa raashinka ku jiraan ha baaro wixii ku jira ha keeno fa jamacnaa masaawidana sahaydaanadii baan soo aruurinay fabasadnaa lahu niaca markaasaa meel masallaa u fidinay nidac waa masallaha maqaarka ah la magdiyey ayaa saa dhulka u dhignay faijtamaca waxaa soo aruuray zaadulqowm qowmka waxay sahraysteen cala nidac masallaha yarka oo iskaba yar ayaan ku soo aruurin dul saar saarray waxaan haynay kii kibis haya kii in yaroo timira haya kii kis yaroo shaciira haya waan isku keenkeenay <clears throat> <clears throat> fatadaawaltu marka wuxuu leeyahay saxaabigu salaam binu akwac tadaawaltu waan hanqalloocsadoo waan isdheereeyey dadkii waa fadhiyaanoo dee waa la badan yahay oo saasaa lasku fadhiyaa intii yareedna dhexdaasi ku jirtaa nin walba asagoo fadhee maarki karo yarida ay ka qabto fatadaawaltu markaasaan hanqalloocsaday oo isdheereeyey liyaxsurahu inaan bal qiyaaso kam huwa sahaydaa bal inta ay tahay bal waxaa meesha ciidankii dhannaa isku keenay intay tahay baan iskuaan fiiriyey buu yiri bal waxay dhantahay inaan ogaado saasaan marka u hanqalloocsaday faxasartuhu waxaan ku qiyaasay ka rabdat alcanz ri fadhigeed iyo ka buruursigeeda oo kale yaad ku qiyaasay buu yidhi yacni ri fadhida neef ari ah oo fadhiya intaa wax dhan ayay ila noqotay wixii meesha yaallay ciidankuna waa badan yahay wa naxnu arbaca casharata mia afar iyo toban boqol baan nahay buu leeyahy waa kun iyo afar boqol arbaca casharata mia kun iyo afar boqol bay noqonaysaa kun iyo afar boqol oo nin waxa raashinaya laisku keenayna intaa basay noqotay oo toban qofba aan maaragtay deeqi karin qaala faakalnaa markaasaan cunnay saaxidaasi waa saaxib bisil oo bahar sawiiq la yidhaahdi iyo timirtii iyo khubsigii iyo wixii markaa la hayay aqidkii caanahii waxaas weeyaan markaas haddeena xalqo la geliyoo cunitaan lagu bilaabay xataa shabicnaa ilaahan ka dharagnay jamiican dhammaanba waa wada dharagnay barakadii nabiga calayhi salaam baa ku dhacday ilaahay baa barakeeyey wa min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam mucjizadii nabiga ka mid tahay takfiiru dacaam cunto yaroo badata uma xashawnaa haddaan dharagnay intii kuma dhammaanine raashinka waa yaallaa xashownaa waxaan ku guray jurubanaa jamcu jiraab ohligii iyo sibraaradii iyo weelashii aan wadanay ee sahayda eberka marka horeba iska ahayd yaan ku guranay buu yidhi nin walbaba sibraarkiisi uu ka buuxsaday fa qaala nabiyullaahi sala allahu calayh wasalam nabigaa wuxuu yidhi taa waa cuntadii fa hal min wadu' wax biyo oo weyse ood haysataan ma jirtaa qaala fa ja'a rajulu nin baa wuxuu la yimid biidaawatin lahu uba weyse u lahaa fiihaa nutfah wax yar ay ku jirto oo biyaah nudfa yani canduuf yar altufa lagu qaabiray in yaroo biyaah weela ku jirtuu la yimid fa afraqahaa fii qadax markaasuu deerna dhiil yar ballaaran ayuu saa ugu dhibciyey fa waan weysaysanay kullunaa dhammaantoodno biyihii o dhan haddana waa ziyaadeen waa barakoobeen markaasaan ka weysaysanay weysaysiga waxawaaxaysi iyo in yar in yar ma ahee nudafiquhu markaasaan dardarsanaynay dafaqatan dardarsasho daqdaqada waxaa weeyaan yani biyii baan isku shubaynaa oo dardarsanayna annagoon u turaynin inay naga dhammaadaan arbaca cashara mia arbaca casharata mia afariyo tobankii boqol kun iyo afartii boqolee nin biyihii yaraa ee cadhuufta aan dhaneen ee nudfada ahaa intii baa inta ilaahay barakeeyey oo mucjizada nebiga ay taabatay calayhi salaam iyo barakadiisii ayaa nin walba ka weysaysta oo ka dhargay qaala uma jaa bacda dalika amaaniyatun kadib de uma jaa waxaa yimid bacda dalika amaaniya faqaaluu hal min dahuur sideed qof baa gadaal ka timid war wax weysaa ma haysataan faqaala rasuululahi sal ly slam wuxuu faraqa alwuduu weysada way dhammaatay intii joogtay baa loogu talagalay intii joogtay ayaa loogu talagalay tayamum iyo gebagaba un aada marka idinkii marka mucjizaadka rasuulka waxaa ka mid ahaa way fara badnaayeen aad bay badan yihiin nabinimadiisa iyo rasuulnimadiisa waxaa ilaahay ku xoojiyey qur-aanka kariimka ah iyo mucjizaadka kale ama cunto badatay ama biyo batay ah, way fara badan yihin waxaad arki doontaa fii saxiixi muslim axaadiis mucjizaatuhu calayh salaam ku saabsan oo jaabir bnu samura iyo jaabir bnu cabdillaahi ay warinayaan ayaa arkaysaa bismi illahi raxmaan raxiim kitaabu ljihaad wa siyar almaqaazi iyo jihaadkii buu ku saabsan yahay iclaa kalimat illaah in loola dagaalamo cadowaya gaalada bisayfi waasinaani wa bayaani alxujati wa daxdi shubahaati in hadday noqoto in caddayn lagula dagaalo iyo wixii shubahaad iyo khaladka ay ku hadlaan ama ay aaminsan yihiin ama ay dadka aqoonta aan lahayn muslimiinta ah ay ku khaldaan in la caddeeyo alamru bilmacruuf wanahyi can munkar jihaadkii buu ka mid noqon jihaadkii weynaa ee macrakada ahaa ee dagaalka ahaa ee muslimiinta ee gaaladu ay isku dhacaayeen ee naf iyo nafiisba la huraayey si diinta allah ay u kor noqoto subxaanahu wa tacaala diinta ilahay si ay u kor noqoto oo aan fidno iyo kufri iyo shirki aan loo helin loo arkin muslimiintu diintoodana ay u difaacato o u ilaalanto ruqcatu islaam islaamkana uu waasac uu tawasuco uu faafo marka jihaadkaasi iyo axkaamtiisii iyo masaa'ishiisii iyo axaadiistii ku soo aroortay iyo fiqigiisii iyo aadaabtiisii ayaa halkan laga gelayaa waana dirwatu sinaam alislaam islaamka meesha u korraysa weeye jihaadka ugu sarrayso ee islaamka laga difaacay laga ilaaliya laga muraaqabeeye laga waardiyeeyo wey meesha laga waardiyeeyo weeyaan baabu jawaazi aligaara iqaarada iyo weerarku waa bannaan yahay cala alkufaari gaalada la weeraro aladiina gaaladii balaqatum ay gaadhay dacwatu lislaam islaamka dacwadiisii ay gaadhay min hayri madiyi liclaam iclaam wixii uuna sii tegin biliqaar ayagoon loo sheegin min hayri madiyi liclaam iclaam tegay wixii oo sii jiray biliqaara in la weerari doono aan loo sheegin macnaha waxaa asala marka hore waxaad ogaataa dacwada iyo diinta ilaahay oo la qaato iyo islaamnimadoo la galo iyo shirki iyo kufri oo laga leexdo oo islaamka dacwadiisana ay faafto way iyo ujeedada la leeyahay ujeeddada taa weeyaan dagaal iyo in wax la dilo oo wax la laayo wax la qarbudo maqsuudka aweligahe loo qastaaye loo jeeda maaha bale inay dadku noolaadaan oo islaamna noqdaan muslimiinna noqdaan musaalimiinna noqdaan baa asal ah walidaalika aad arkaysaa nabiga calayhi salaam oo gaal xarbi ah oo dagaalkii kuwii ku jiray ahaa oo muslimiinta dhibaato geystay ahaa intuu ka daba yimid haddana nabiga inuu gowracan rabo ilaahay gacanta uu u geliyay nabiga calayhi salaam oo laga adkaaday oo nabiga calayh salaam markuu qabtay uu yidhi bal haye warar adiguna hadalkii xadiidkii mashhuurkaad garanaysaan intuu seef soo qaatay seefta nabiga calayhi salaam ayuu nabiga hurda oo la soo baxay wuxuu yidhi ayayka reebaya nabiga wuxuu yidhi allah ilahay ayayka reebi seeftii baa nabiga gacantiisa gashay haddana way ka dhacday gaalkii markaasu wuxuu adiga ayayka reebaya kun khayra aakhidin waxaad noqotaa qof seef qadalka oo u ay dilin buu ka wadaa u calacalay ma islaamay maya ma islaamayo markaasuu nabiga iska sii daayay calayhi salaatu wasalaam faruu ka qaaday waa gaal xarbi oo hadda dilaayo ujeeddada nabiga alay slam marka ma ahayn qatli iyo dil may ahayn qofkii looga maarmi waayo oo islaamka soo istaaga oo xarbi noqda oo diin iyo dal iyo daaro intaba kugula dagaalama kaas xarbi baa la yidhaahdaa in lala dagaalana waajib bay noqonaysaa biqadri istidaaca <coughs> markuu sii daayo nabiga calayhi salaam kii asaga ahaa haddii ninkaasi qalbigiisa inuu wax galo oo uu fikiro oo u yidhahdo ninkaad la dagaalamaysaa sidan kuu galay u islaamo dadkiina uu sabab u noqdo inay islaamaan tanaa ka ratiban tanaa ka dhalanaysa ujeeddadu nabiga walaal intaasay ahayd dadku inay islaamka soo galaan taasay ahayd marka in marka hore dacwada la gaarhsiiyo oo xujada lagu oogo oo loo caddeeyo wixii waajib iyo xuquuqoo saaraa hadday qaadan waayaan dagaal iyo xarbana ay muslimiinta la soo galaan mar damba wax loo sheegi maayo dagaal baa lagu bilaabaya haddii dacwadu la gaarhsiiyey markaad lagu soo duulaya waa inuu soo duulaynayo ogaada la dhihi maayo ayagoo haaruun ah oo khaafiluun oo ah, waxba ogeen ayaa la gumaadayaa oo lala dagaalamaya xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi qaala xadaana sulaym bnu ahwar can ibni cawn cabdullaahi bnu cawn bnu ardabaan qaala katabtu ilaa naaficin naafic baa waxaan u qoray asaluhu anoo weydiinaya can idducaa'i qabla alqitaal dagaalka intuuna dhicin dacwada iyo dadka in cawdinta lagu yeedho arrintaa ayada ah ka waran qaala fakataba ilaya wuxuu ii soo qoray inamaa kana dalika fii awali lislaam islaamka awalkiisii buu ahaa in loo sheego dacwada dadaan dacwada gaarin oon diin waxba ka ogeyn dagaal lagu bilaabi maayo markii markii hore ee xujada lagu ogaayay bay aheede qad qaala waa weeraray rasuulullaahi rasuulka ilaahi wuxuu weeraray calayhi salaam calaa bani lmustalaqi niman caraboo bani mustalaq la yidhaahdo ayuu weeraray nimankii eh, muxuu ahaa eh, juwaylaha ka dhala qaala wahum qaaruun wahum qaaruun ayagoo ghaafiliina qaaruunta dambe waa ghaafiliin ayagoo waxba ogeen oon iska dhaayaynin wa ancaamum xoolahoodina tusqaa la waraabinaya calalmaa biyaha wixii xoolahoodi ceelasha laga waraabinayo oo ayna dagaalba waxba ka ogeyn yaa weerar lagu basiiye la weeraray hadda koor baa dacwadii loo sheegay ku soo celin waxba ooma baahna faqatala waa laayay muqaatilatahum intii dagaalyahankaa ee xarbiyiintaah ee dagaalamaysa waa laayay calayh salaam wasabaa sabyahum qafaalkoodina waa soo qafaashay haween iyo caruur iyo wixii markaa gacanta lagu dhigi karay wa asaaba yowmaidin maalinta nabiga calayh salaam wuxuu gacanta ku dhigay qaala yaxya wuxuu asibu qaala juwayriya juwayriyuu nabiga calayh salaam dadkii soo qafaashay ka mid ahayd bint alxaarif oo umulmu'miniin noqotay radia allahu canha aw qaal albatta aw qaala wuxuu yidhi yaxyahaasi maba shakinine albata si go-an wuxuu yidhi asagoon shakisnayn ibnat alxaarif buu nabigu gacanta ku soo dhigay ama wuu shakiyoo juweeriuu yidhi ama albata shaki la'aan yaa wuxuu yidhi nabiga asaaba yowmaydin ibnat alxaarif ina xaarif marka ina xaarifna waa juwayriya bint alxaarif um lmu'miniin allahu canha almustariqiya radi allahu canha dadkii bay ku jirtay maalinta la soo qafaashay nabiga xaaskiisii bay noqotay waa xoreeyey nabiga markii uu nabiga xaaskiisi ay noqotay saxaabadii kale oo dhanna waxay dheen waxay hayeen o dhan ba way sii daayeen waxay dheen qaraabatu rasuuliillaah rasuulka qaraabadiisii iyo xididkiisii addoonsan mayna annaga giddigood way xoreeyeen gabar marka barako badan bay ahayd oo reerkoodii u keentay barako iyo qiimo iyo ixtiraam iyo sharaf u keentay bay ahayd ashaahid waxaa weeyaan qaara banilmustaliq wahum qaaruun ayagoon waxba ogeyn buu weeraray laakiin dacwadii baa ka horgaadhay waxadaanii hada alxadiid cabdullahi binu cumar baa iu waramay wa kaana fii dalika aljeysh ciidankaasuna ku jiray qala xadana mxamed bn muhanى qala xadaana ibn abi cadiy mxamed bn ibrahim can ibn con cabdاllahi bihada isnaad mila waqaala wuxuu yihi juwayriyata bint alxaaris walam yashuka mana shakinin waa ninka mutaabacada wato weeya ninkaan shakinin ee mutaabicinaya sulaymaan ibnu akhdar ninka la yidhaahdo moxamed ibn muhanى ibn abi cadiyin can ibni cawn ayuu ka warinaya marka waa ibna abi cadigaasa wax mutaabicinaya oo shaki la-aan juwayriye inay ahayd mat alxaaris ayuu sheegay baabu wuxuu ku saabsan yahay ta'miir اlimaam imaamka oo amiir amiir ka dhigo alumaraa dad madax ah oo umaraa calal lbuxuudi ciidamada la dirayo ciidanka la dirayo iyagoo madax jin ah oo aan kala korraynin in la dira ma ahee waa in nin madax loga dhigo saddex hadday safar galayaan nabiga nibuu madax oga dhigi jiray calayhi salaatu wasalaam diinteenna nadaam iyo kala dambeyn bay ku saabsan tahay iyo inuu hadhow khilaaf iyo burbur iyo kala tag uunan imaanin hal nin baa laga amar qaadan cala albucuudi buu amiir uga samaynayaa wa wasiyatii waan u dardaarmi jiray iyaahum dadka umarada biaadaabi lghaswi duulaanka aadaabtiisa iyo wakayriha buu dardaarmi jiray ilan haswi iyo dagaalku aadaab buu leeyahay jihaadku aadaab buu leeyahay in la ilaaliyo ay tahay marka u koobaad taqwada ilahay in la ilaaliyo subxaanahu wa tacaala daacada ilaahay lagu dadaalo subxaanah khilaaf iyo muran iyo iska horimaasho aan lala imaanin amiirka aan la khilaafin wixii aadaab ahaaye ilaaliyo la yidhi la ilaaliyo waa imaan doontaaye eh? marka ilahi waa kale subxaanaه wa tacala waطiicu اllaha warasuulah wlaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wاصbiruu in allaha maca saabiriin ah, ilahay aطeeca iyo rasuulka oo ha iskhilaafina haddii aad iskhilaaftaan awooddiinibaa baaba'aysa awooddiinibaa baaba'aysa ood kala daadanaysaan ha iskhilaafina oo weliba sabra idinka isku sabra oo dagaalka ku sabra oo xumaantii waxa wanaagsan o dhanba iska ilaaliyo o iska xabiso ka sabra daacada ilaahay ku sabra wasbiruu in allaha maca saabiriin kuwaasuu ilaahay macooda yahay subxaanahu wa tacaala qala xadaana abu bakr bn abi shayba qala xadaana wakic bn jarax can sufyan xaw xadaana isxaaq bn ibrahim akhbarana yaxya bn aadam qala xadaana sufyaan qaala amlaahu calayna imla waa noo yeeriyey xaw xadaana cabdullahi bn haashim walafdula qala xadaana cabdiraxman yani ibn mahdiy xadaana sufyaan can calqama bn martad buu ka warinayaa can sulaymaan alimla waxay ka mid tahay duruqu taxamulka waxa lagu xumbaaro can sulaymaan bn burayda can abi burayda bn xusayn radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alay waslm nabigu wuxuu ahaa idaa amara amiiran hadduu nin amiir ka dhigo calaa jeyshin ciidanna amiir ooga dhigo waa wixii afar kun gaarsanba afar kun oo ciidan waxay gaarsanba jeysh la dhahaa aw sariyatan ilaalada yar ee ka yar intaas sariyada yar ee habeenkiina guuri maalintiina soconaysa mxuuha maalintiina qasqarinaysae habeenkiina guurayso oo fursad ka raadsanaysa cadowa ayaa sariya la yidhahdaa aw saahu wuxuu u dardaarmi jiray nabigu amiirkaasi fii khaasatihi khaasadiisa dadka gaarka u ah ee isaga la shaqeeya ama amiirka gaar ahaantiisa labada waa la fasiraa bitaqwa allahi ilaahay inuu ka baqo subxaanahu wa tacaala meeshan caro iyo dhul baan qabsan rabaa iyo hebel baa wax iyeelay oon ka argoosan iyo adduunya raadis baan ahay iyo kullu haadaas hadday soo gasho guul iyo nasri midna lama gaarayo dariiqii nabiga calayhi salaam iyo taqwada alleh in la xaqiijiyo taasaa guusha lagu gaaraa walidaalika jihaadku waa xasaas waa wax ixsaas ahoo aad iyo aad xaaladiisa ay u tahay wax yar wax yar oo qofku uu sameeyey buu nasriga guusha ku weyn karaa wax yar qaswatu uxud maxaa muslimiintu iyadoo guusha helay oo caalseeraha qaatay oo cadowgii jebiyey muddo yarba ayna la qaadan cadowga inuu jabo markii dambe maxaa ra'san calaa caqbi ay u noqotay oo muslimiinta loogu rogaal celiyey oo kor iyo hoosba intii looga imaaday dhibaatadana waa loo gaadhsiiyey rasuulkeenna calayhi salaam dhaawaca madaxa iyo midka wejiga iyo foosha iyo ilgiisa oo dhacay intaba loo masiiyey oo toddobaatan saxaabi ay u dhinteen oo intaasoo ka badan ay dhaawacmeen waxaasoo dhanba waxaa loo nisbeeyaa culamaau siyar iyo taariikhda iyo qur-aankaba siduu ishaarayo intaba ay ka muuqatay axaadiistuba inuu khilaaf dhacay ahaa khilaaf baa dhacay nabiga markuu ciidankii diyaariyey wiil qadowta min ahlika tubawiu lmuminiina maqaacida lilqitaal diyaargarowgii ugu fiicnaa buu nabigu ciidanka diyaargeliyey meesha ugu wanaagsaneed ugu istraatiijisaneed buu ciidanka geeyey buurtii weynada uxud baa dhinacan ka ah meeshaan loogama imaan karo dhabarjooyin laguma samayn karo dhinacan gaaladii waddadii ay ka imaanaysay baa qaarka la geliyey oo la qaabilay haddii ciidanka u diyaariyey hal meeloo laga imaan lahaayoo dhabarjabin ay ka imaan laheyd buu konton saxaabi oo rumaad ah oo shiishka yaqaana oo nin walbaba leebkiisa uu dhulka dhacaynin ayuu diyaariyey amiirra oo u sameeyey cabdullaahi binu jubayr buur yar oo markaa ka sokaysa uxud oo fatxo yaroo xaggaa iyo ka imaani lahayd dhinaca ay cadow ka soo wareegi lahayd wuxuu soo wareegaan ka imaanaysa meesha dariiqulmadaar hadda la yidhahdo halkaasuu nabiga calayh salaam buurtaasuu ciidanka dejiyey kontonka ah wuxuu yidhi idinku muhimmadiinnu hal shay weeyaan dhabarjibi naga ilaaliya cadowga xagganaas ay ka imaanaya xooggooda laakiin ragga fardoolada soo wareegi kara oo buurta ka soo wareegi karee dhabarjibin naga dhawra haddaad aragtaan anagoo guulaysanay iyo annagoona naga guulaystay oo haadu nagu degaysa xataa haddaad aragtaan meeshaa kama degi kartaan amar la'aan hadal sariixa oo aad u adag oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uuna dhexdaba u dhigin ayuu kula hadlay haddii maxaa dhacay markii muslimiinta ay cadowgii ka adkaadeen cadowgii la jebiyey fuluulkoodii cararkoodii cararkoodii dideeroo la kiciyey ayay kuwa ciidankii kontonkaa ka mida ah waxay dhaheen war haniimada aan aadno oon ciidanka waa jabay gaaladii aan wax ka jabinno oon wax ah, ka arursanno xoolaha laga bilaqaysanayo laga animaysanayo cabdullahi binu jubayr waa la hadla wuxuu yii war ma halmaanteen hadalkii nabiga calayhi salaam haddaan guulaysanay iyo haddii kaleba meesha ha ka soo dhaqaaqinayso kii yidhi maa sala allahu aleyh waali wasalam maya anagu guushu waa la helay maxaa la fadhinayna meesha waa la dareeray kontonkii afartan baa xariga goosatay oo amiirka khilaaftay ah, walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhab ariixukumba ku dhacday toban baa soo hadhay khaalid bin weliid ciidanu wato marka gaalada ahaa oo fardooley ahaa gadaal kaga yimid tobankii markiiba cagtaa la mariyey muslimiintu sii jeeda dhabarka lagaga imaaday gaalada hadday arkeen in ciidankoodii ay dirsadeen ay kor ka garaaceen waa soo rogmadeen muslimiintii baa kor iyo xag xagga looga yimid xataa daraba almuslimuuna bacduhum bacda muslimiintii qaarkood qaarka kale waa dilay iyaga baa isgaran waayeyba oo isku salalay oo islaayay waxaasaa dhacay markaasaa canaan aad u adag fii suurati ali cimraan waa kii la canaantay iyo fii suurati suuradii kusoo degay maxaa ka mid ahaa ya minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu اlaakhira lagu yiri warkoodii baa bananka lasoo dhigay qaar adduunya raadis aan ugu jiraan adduunya raadis inay xoolo tabcadaan raba oo xoolaha ummadda inay baadaan oo meel cidlaa ka helaan raba wey <clears throat> minkuma yuriid dunya minkuma yuriidu alaakhira kuwana aakhiray doonayaan jihaadku marka waa saas qofkii xoolo raadisa oo adduunya raadisa oo aan muqadasaadka dhowraynin oo wixii aadaabta sharciga ah ee jihaadka aan ilaalinaynin guul iyo nasriyuna sugin ma helaayo nasri ma helaayo waman nasru ilaa min cindi illah guusha xagga lay ka ahaatay ilaahayna in la adeeco unbuu guusha kugu siin subxaanah wa tacaala saxaabadii marka simbirxada yar ay ku dhacday fiiri waxaa la dhibkaasa ka imaaday lama asaabatkum musiiba qultum ana hada maxay dheheen qul huwa min cindi anfusikum maxaa guushan anu heli weyne waa shay beder qaswatu beder oo wax yar ahaayeen saddex boqol iyo wax yar ahaayeen saddex boqol iyo wax yar ayay waxay ka adkaadeen kun ciidan ahoo hubkoodao dhan u dhan yahay bay ka adkaadeen oo toddobaatan ay ka soo qafaasheen toddobaatan ay dileen maanta maxaa nagu dhacay qul huwa min cindi anfusikum baa layidhi idinka naftiinna weeyaan idinkaa toosi waaye oo waxsi inaga noqdeen marka lama ogolo cujbi iyo isweynayn lama ogolo lama ogolo xadgudub lagu xadgudbo wixii la diiday in la sameeyo ama wixii in inla dilo la diiday in la dilo lama ogolo lama ogolo in adduunye raadis ay sheekadu isku bedesho lama ogolo waxyaalahaasoo dhan ba nasriga iyo guushaa lagu waayaa saxaabada nabiga calayhi salaam iyo siiradii nabiga calayh salaam taas ayaa aybu qofka muslimkaa ah ay tahay inuu isha ku hayo mar walbaba oo uu dib u raaco jihaadkii nabiga calayhi salaam iyo aadaabtii nabiga uu ku geli jiray in la raaco ayay u baahan tahay dayib maxaa dhacay marka nabiga wuxuu u dardaarmayaa war ilaahay ka cabsada oo wuxuu inaga reebay ka fogaada oo wuxuu ina amrayna la imaada haddii aad rabto inaad guul hesho weeyaan waman macahu min almuslimiina khayra dadka ciidanka amiirkaas la socdana khayr buu u dardaarmay inuu ayaga la tashado oo wixii wanaaggooda mar walbaba uu mariyo oo meesha u fiican uu uu mariyo qhaswatu bader uxud eh, mxuu ahaa khandaq intaba nabigu saxaabadu la tashanayay shuurada weeye washaawirhum fi lamri baa lagu yidhi uma qaala uqzuu bismi illaah duula magaca ilaahay idinkoo cuskanaya istaciinuu billahi bay ka dhigan tahay awoodaad leedahay waxba kuma qaban kartid ilahay kaalmayso fii sabiili illahina ku jihaada oo liiclaa'i kelimatillahi ha kaa noqoto ilaahay diintiisa inay kor noqoto ujeedadaada iyo qasadkaada ha noqdo qaatiluu la dagaalama man kafara billaah qofki ilaahay ku kufriya uqsuu duula oo walaa taqullu guluul iyo khiyaamo iyo xoolihii qaniimada ah inaad iska biliqaysataan iska ilaaliya waxyoo la qaybinin man yaqlu yaati bimaa qalla yowma alqiyaama qofkii guluul la yimaada waa loo qabsanoo waa dembi weyn oo kabiira wey walaa taqdiru qadar iyo ballanka bixinna samaynina haddii gaalada ballan aad la gashaan ballanta yadaahd hooga bixina ahdigii iyo ballantii iyo wixi ad su eedeen heshiiskii idin dhexeeyey ha ku xadgudbino ilaaliya wey ilaaliya walaa taqdiruu ha ballantana ha burinina walaa tamhuluu ha suura xumaynina waxaad dishaan qofka gaalka ah la dilaayo ilaan muslimiinta iyo xarbiyiinta gaalada markay dagaalamayaan ayaga haddii ay maaragtay dagaal ay kugu hayaan waana la dili wayna ku dili marka haddaad wax dilaysaan tamthiil ha la imaanina tamthiilku waa suura xumayn in qofkii markii la sanka la jaro dhagaha la jaro carabka laga gooyo muxua ah, bishimaha la jeexo waxaasa waxaa la dhaha tamfiil suuraxumadaha samaynina idaa qataltum faaxsinu lqitla markaa waxaad dilaysa dil wanaagsan walaa taqtuluu waliidan caruur yaryaroon waxba galaabsanina halaynina oo ha warjeefina oo ha u qastina fa idaa laqiita hadaad la kulanto caduwaka cadowaadii min almushrikiina gaalada ka mid a ah haddaad la kulanto isgashaan fadcuuhu marka hore waxaa ugu yeedhaa ilaa alaai khisaal saddex shay oo ugu yeer aw khilaali saddex faayatuhunna midii saddexdaasi maa ajaabuuka maadawaska siba wey faayatuhunna ajaabuuka ay kaa yeedhaan faqbal minhum ka aqbal wakufa kufa canhum deena bannaanka ka istaag saddexdaas shay midkay kaa aqbalaanba midkay kaa yeelaan ka aqbaloo dagaalka marka ka daa wakufa kufa canhum haddii kaa yeelaan uma adcuuhum ila alislaam udcuuhum bay ka dhigan tahay hadda umadaasi meesha udcuuhum ogu yeedh ila alislaami islaamnimada ugu yeedh kow dadka inay islaamaan qasadkaada ha noqoto fain ajaabuuka hadday kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal islaamnimadii muwaxidiin bay noqdeen muslimkuna xaraamun damuhu wa cirduhu wa maaluhu dhiiggiisa iyo sharaftiisa iyo maalkiisa waa xaaraan muslimba hadduu yahay khalaas walaalkaa weeyaan safki buu kuu soo galay waxba ha yeelin fain ajaabuuka hadday kaa yeelaan faaqbal minhum ka aqbal islaamnimada wa kufac canhum ka istaago asagoo muslima dagaal iyo dil ha kusii wadin uma adcuhum ila ataxawuli ugu yar inay ka guuraan min daarihim daartooda ilaa daari lmuhaajiriin Ah, islaamka bilowgiisi wey hijradii baa waajib ahayd hadday islaamaan ciidanka muslimiinta iyo magaalada madiina almunawara iyo caasimada muslimiinta iyo dowladda islaamka halkaa inay xoojiyaan oo u guuraan arrinkaa u bandhig wa akhbirum waxaad u sheegtaa annahum ayagu in facaluu haddii sidaa iyo daalika arrinkaa yeelaan oo ciidanka ka mid noqdaan falahum inay leeyihiin maa wixii nafciga oo lilmuhaajiriina muhaajiriin u sugnaaday oo fay iyo haniima wa calayhim korkoodana inuu yahay maa iyo ladii wixii calalmuhaajiriina saaran oo ciidan jeyshaho mar walbaba diyaar ah oo difaaca u diyaargaraysa mar walba inay noqdaan fa in abow hadday diidaan oo dhahaan waan islaamnay laakiin wareegi mayno an yataxawaluu inay guuraan minhaa meesha ay deganaayeen fa akhbirum waxaad u sheegtaa annahum yakuunuuna inay noqonayaan marka ka acraabi lmuslimiin muslimiinta reer baadiyahoodaoo kaleba madiinaba korkeeda reer baadiye xoolo dhaqataa ayaa jooga markii loo baahdana waa loo yeedhaa marka kale danahooday qabsadaan saasoo kale aad noqonaysaan yajrii calayhim korkooda inuu ku dureeri u sheeg xukmallahi ilaahay xukunkiisa alladii yajri cala almu'miniina ku dareeraayo haddii haniimo noqoto iyo haddii ciidan taakuleena looga baahdo walaa yakuuna lahum inaynan lahaanaynin fi lhaniimati haniimada iyo walfayihi fayga shayan waxba kuma lahaa wax masruufa iyo muxuu ahaa biil ah iyo muushaar joogto ah inaynan lahayn ilaa an yujaahiduu maca almuslimiin muslimiinta inay la jihaadaan ciidan dagaalamaya ay garab galaan fainhum abow hadday markaa haniimada way leeyihin hadday jihaadaan fainhum abow hadday kaa diidaan abowda waxaa weeye islaamnimadii bay diideen kaa yeeli mayna bayna islaamku laa ikraha fi diini nin lagu khasbi maayo hadduu islaamka diido ilaa ilaa islaamna waan ku dilaynaa ma jirto ma diiday haa fasalhum ljizya jizyada weydii leanna islaamku waa soconaya meesha ma fadhinaayo islaamku waa diin caalami ah waa diin aan xuduud lahayn waa diin meel walba gaaraysa loogu talagalay ikhraaju dulumaat ila nuur inay dadka dulumaadka iyo mugdiga kufriga ka saaraan nuurka ay u gudbiyaan maa balaqa alleylu wanahaar habeen iyo maalin meeshay gaadha islaamku inuu gaarhaa la rabaa oo ama dagaal ama dacwo iyo diimadku ku gaaro islaamku waa soconaya waa faafaya haddii aad marka diiddeen inaad islaamtaan gudihii baad soo gasheen islaamkii oo faafaya baad dhexda u soo gelaysaan idinkoo marka gaalo ah oo diintii diiday haddaad muslimiinta degaankoodii iyo meeshay deganaayeen aad ku sugan tihiin calaykum aljizya jizyana laga rabaa jizyaduna min almujaazaat baa laga keenay oo min aljaza ayaa laga keenay oo inaad deganaataan meeshan oo la ilaaliyo dhiiggiinni iyo maalkiinni iyo cirdigiinni la ilaaliyo oo difaacii muslimiinta dowladda muslimiinta inay difaacdo muqaabilkeeda idinkana waa inaad dhaqaalihii ummadda iyo dowladda aad ka qayb qaadataan muslimkiiba zaka laga qaadayaa idinkuna jizye waa inaad bixisaan jizyadaasaa laga qaadi islaamkii bay arkayaan dhaqankiisii bay fiirinayaan markaa tacaaliimtiisii bay arkayaan kadib waa islaamayaan away ciraaq iyo shaam iyo muxuu ahaa ardu faris muxuu ahaa ruum intaba markii la qabtay islaam muslimiintii bay ka mid noqdeen ayagoo nina tawxiidka u qabaninoo kaale tawxiidsada aan la dhihin markay saa udhex jiraan waa iska islaameen marka jizyaad bixinaysaana ogaada fainhum ajaabuuka hadday kaa aqbalaan jizyadii oy dhahaan annaga diintaanada kufriga anaga baan haysanayna jizyada iyo wixii dowladda nasaartana waan ogol lahay faaqbal minhum ka aqbal wakufa canhum ka istaagoo waxba ha yeelin fa inhum abow hadday diidaan oy dhahaan islaamina mayno jizyana ma ogelin magaaladiina waan joogaynaa fastacin billaahi intaad ilaahay kaalmo weydiisato awood idinkii aad leedihiin iyo xooggiina waxbaba hasbidine ilaahay kaalmo weydiista oo la dagaalam marka alisticaana qabla alqitaal soo maaratid dagaal intuuna dhicin maxaa ka horreeya isticaana billaah in ilahay la kaalmayso subxaanahu wa tacaala waqaatilu la dagaalam marka waa gaal xarbi ah oo gudaha kugu jira oo ku qariimi raba wey wa idaa xaasarta haddaad iswaar ka qabato aala xisnin dad magaalo degan oo magaalooyinka xisni wax la yidhahda lagu samayn jiray oo dayr baa lagu wareejin jiray cadaawada iyo dagaaladii baa badnaa marka haddaad magaalo aad iswarka ka qabato dul degto fa aaraaduuka ay kaa doonaan an tajcala lahum inaad u yeesha dimat allaahi ilaahay dimadiisa wa dimata nabiyihi nabiga dimadiisii cahdigii ilahay iyo cahdigii nabiga ku jira hadday ku dhahaan falaa tajcal lahum u yeelin dimat allaahi walaa dimata nabiya u yeelin walaakin ijcal lahum u yeelin dimataka wa dimata asxaabik adiga cahdi iyo heshiis la gal ijtihaad adig ayaga heshiiya oo wada hadlo meel wax isla dhiga maxaa yeeley fa inakum idinku an tukfiruu inaad burisaan dimamakum idinka cahdigii aad gasheen iyo wadimama asxaabikum asxaabtiinna qaar ka mida heshiiskay gaalada la galeen in la buriyo yo ahwanu ka fudud min an tukfiruu inaad burisaan dimat allahi ilahay dimadiisa wa dimata rasuulihi rasuulka dimadiisa ilahay ballantiisaan ku jira cahdi ilahi baan ku jira qof yir inaad wax yeesho yaa ka daran mid ballantaada ku jira ballantaada inaad buriso labadaba way xun yihiin laakiin intaad ballan alleh iyo ballan rasuul qof ku jira aad ku dhici laheyd oo ajiir magan magan alla magan alla iyo magan rasuul qof ku jira intaad ku xadgudbi laheed taada magantaadii uun yaa ku dhaantaadoo ku xadgudba marka ha ka yeelin wa idaa xaasarta haddaad isweer ka qabato ama aad dul degto ama aad kor degto ahla xisnin dad magaalo degan ama meel fadhiya oo isweer darbi isku wareejiyey fa araaduuka marka tadyiiq ku samayso ood culays saarto ood muddo aad kor fadhido oon iyo biyo iyo gaajo iyo wax saas oo kalea ay qabato gacmahii taagi doonaan fa ay kaa doonaan an tunzilahum inaad dejiso calaa xukmillaahi ilahay xukunkiisa falaa tunzilum ha ku dejina calaa xukmillahi ilahay xukunkiisa xukunka ilahay baan diyaar u nahay hadday ku dhaaan ha ka yeelin walaakin anzilum ku deji calaa xukmika adiga ijtihaadkaada yacni adiga xukunkii ilaahay wixii nas sariixa oo saxiixa oo sariixa baad wax ku xukumi laheed middaa ayada ana gaalka asagaee la qabtay in la dilo in la addoonsado in la furto xoolo lagu furto in tabaadul asra maxaabiis lasweydaarsado in meeshooda iska deganaadaanoo beeraha lagu fasho waxyaalo badan baa imaan kara marka midda xaqa ahee ilaahay uu raalliga ka yahay dee ma garan kartid adiga ijtihaad oo mujtahid baa tahaye in asabta falaka alajraan wa in akhda'ta falaka ajrum aad noqonaysaa ijtihaadkaada marka arrintu ku soo wareeji xukunki ilaahay ma garan kartid wuxuu noqon karo walaakin anzil calaa xukmika xukunkaada ku dejiyo annaga arrintiinna ijtihaadeenna dhaha fa innaka laa tadri ma ogid atusiibu xukmallaahi inaad xukunka ilaahay asiibi fiihim ayaga lagu xukumi lahaa amlaaya in kale ma garanaysid marka inaad ijtihaadkaada aad khadaabo oo falaka ajrul ijtihaad aad yeelataa kuu dhaanta in xukunki ilahay intaad isku taagto tiraad xukun ilah wax ku xukumaya marka aad noqoto alqowlu cala allahi maa laa taclam waxaadan ogeyn aad ilahay dusha ka saar qaala cabdiraxmaan ba wuxuu yidhi hada aw naxwuhu xadiidkan wax lamida wazaada isxaaq wuxuu ziyaadiyey fii aakhiri xadiidihi xadiidkiisa aakhirkiisa can yaxya bni aadam qaala inuu yidhi fadakartu hada alxadiida limuqaatil bnu xayaan muqaatil ibnu xayaan baan xadiidkan u sheegay qaala yaxyaa wuxuu yih waa yaxya bni aadamkaase yacni wuxuu ila jeedaa ana alqamata calqamata ibnu marthad yaquulu liibnu xabaan baa wuxuu ku yidhi ibn xabaan xibaan ibnu xibaankana waa muqaatil ibnu xibaane faqaala xadaanii xadiidkan uu sheegay faqaala wuxuu yidhi ibnu xibaankii xadaanii muslim bnu haysham can nucmaan bni muqaranin muqarinin can inabiyi sala allahu aleyh wasalam marka dariiq kale weeyaan dariiq kale oo isku soo dhacay sanadkii hore weeyaan qala wxadaanii xajaaj bnu shaaciri qaal xadaanii cabdusamd bn cabdilwariث bn saciidi qaal xadaana shucba bn xajaaji qaal xadaanii xalqma bn marhati can sulayman bn burayda qaal xadaahu can abihi burayda bn xusayb radi allahu canhu qaal kana rasuulu اllah nabiga calayh salaam wuxuu aha idaa bacata amiiran markuu amiir diro aw sariyatan ilaaliya ciidan dacaahu waa u yeeli jiray faugsaha waa u dardaarmi jiray war taqwada ilahay ku dadaal war shareecada ilaali war dhaawac diinta ha u geysanin war wixii nasri iyo guul lagu helahaa garab marin wasaq xadii bmacna xadiidi sufyaan xadaana ibrahim qala xadaana mxamed bn cabdiwahaab alfara can alxuseyn bn lwaliid can shucbi hada baabu wuxuu ku saabsan yahay fi lamr waxaa lasamrayaa bitaysiir in wax la fududeeyo wa tarki tanfiiri kala erinta dadka la kala eryayana laga tago yani taysiir culays inaan qofka la saarin la fududeeyo hadii dacwo noqoto iyo hadday jihaad noqoto in xagga bashaa'irta iyo taysiirka mar walba la xigo <clears throat> oo addoommaha ilaahay loo naxariisto lala socdo waxaa la raadinaya inay tahay diin inay tahayna la ogaado rajulun yuqaatilu liqadabin walixamiyatin waliyuqaala inahu jarii waliwali ilaa akhirihi markii lasoo akhriyey ninka caro u dagaalamaaya ama dhul iyo maal u dagaalamaaya ama geesi waya haligu yidhaahda leh intaba waxaa la yidhi jihaad fii sabiili illahi ma ahee man qaatala litakuna kalimatullahi alculyaa w fi sabiili lah ataysiir wa tarki tanfiir qala xadaana abu bakr bn abi shayba wabu qurayb walafdu labi bakr qaala xadaana abu usama xamaad can burayd bn cabdillahi can abi burdata can abi muusa alashcariy radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu aha idaa bacaa axada min asxaabihi qof asxaabtiisa markuu nabigu diro fii bacdi amrihi amarkiisa qaar ka mida uu u diro jihaad baa madax looga dhigay mayahe waxaa la yidhi haniimadii sakadii soo aruuri jizyadii soo aruuri daaci baa tahay qaadi ee meel hebel aad baa la yidhi qof hadduu nabigu diro wuxuu ahaa adaba qaala wuxuu dhihi jiray bashiruu walaa tunafiruu wayasiruu walaa tucasiruu buu dhihi jiray bishaareeya dadka bushaareeya xagga cadaabka iyo waciidka iyo dhibaatadawna ha ku bilaabina eh xagga bishaarada iyo fudeedinta ka bilaaba rajo geliyo dadka dadka la rajo geliyo haddii mar walbaba cadaab un looga sheekeeyo oo dembigii qofka uu galay in loo naaraayo qof kastana dembiga uu galaa qofku quusad buu gelayaa quusad buu geli wuu quusanaya wuxuu le wax la sheeg waa adiga un gaar baa kugu dhacday janna geli maysid kol haddaada gelaynin maxa isku daalin halkaas uun sii fogaanayaa marka waxaa la rabaa in loo bishaareeyo soo muslim ma tihid mu'mina muwaxid musalli oo tukana soo ma tihid haa jannaad ku gelaysaa insha allah jannaaba lagu galaa acmaasha jannada lagu galo ee ridaa ilaahay lagu helo ee darajaadka lagu gaaro ee dunuubta lagu dhaafo in dadka loo sheego oy rajo gasho marka uu rajo gasho uu kuu soo dhowaado kadib marka wixii kalena ayaa loo sheegi karaa oo uu kaa dhegaysan karaa laakiin haddii la quusiyo bannaankaasuu taagan yahay sida cowlaydii bashiruu bishaareeya oo walaa tunafiruu dadkaa kala fogeynina kala fiijinina wayasiruu fududeeya oo walaa tucasiruu dadkaa ku cuslaynina taasuu nabiga calayhi isalaatu wasalaam macnaheedu ma aha in mujaamalo la sameeyo oo wixii munkar ahaa oo jirayba aan lagaba hadlin ma aha ee waxaa weeyaan usluub wanaagsan iyo xikmad wanaagsan iyo qofkan inaad la doonayso naxariis iyo wanaagaad la doonayso inaad u muujiso ood cadaawad u muujinin cadaawad inaan u muujinin haddaad dagaalanto ama aad caytanto ninna ku dhagaysan mahayo laakiin haddaad qofkan wanaag u muujiso wanaaggaa kadib canaantaada xataa waa aqbali oo canaan walaal inay tahay ayuu ogaanayaa bashiruu walaa tunafiru wayasiruu fududeeya oo walaa tucaasiruu ha cuslaynina qaal xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana wakiic bn jaraax can shucba bn xajaaj can saciid bin abi burdata can abihi abi burda ibn abi muusa can jadihi abu muusa alashcariy radia allahu canhu ana nabiy allaahi sala allahu alayh waali wasalam bacaahu wuxuu diray abu muusahan iyo wa mucaadan labadaba reer yamaneed bay ahaayeen ila alyamani yaman buu nabigu u diray ayagoo oo ducaada ah, oo qubaad ah oo jubaad ah dacwada gaadhsiiya oo zakada jaziyada ka soo aruuriya kuwan gaalada ah kuwa muslimka ahna zakada ka gura dacwadana gaarsiiya kala xukuma markaasuu nabiga la dardaarmay faqaala wuxuu yasira fududeeya walaa tucasira ha cuslaynina oo haddii aad orodkaad haysada xamaasad inta kula boodo dad gaalaa oo kufri ku jira oo shirki ku jira kuwa muslimiin oo iska dhowdhow ah oo aan diinta ku toosnayn oo dembi ku dhex jira intaba waad la kulmi markaad la kulanto xamaasadaaad kula dul fadhiisato kala carar baa imaan inta ku raacsan way yaraan marka waxaa la rabana waxa wey dadka inay soo aruuraan oo diinta qaataan oo macaankeeda dareemaan oo jeclaadaan baa la rabaa u fududeeya dadka oo walaa tucasira ha ku cuslaynina wabashiraa u bishaareeya wixii wanaaga oy la imaadaan janno inay ku galaayaan khayr ay ku helayaan adduunya aakhiraba ay ku wanaagsanaanayaan ogu bishaareeya walaa tunafira dadka ha kala eryina buu nabiga alai salaam ha ku adkeenina mucaad waa kii lagu canaantay ina minkum munafiriin salaadii uu dadka ku adkeeye ku dheereeyey waa kii lagu canaantay tanfiir lama ogolo biashkaalihi wa awsaafihi mid nooc kasta uu leeyahayba lama ogolo watadaawaca idinkuna is-adeeca oo walaa takhtalifa iskhilaafina ayagina waa laba nin oo laba guddoomiyo weeye waa laba guddoomiyo yaman oo dhan baa laba gobolta loo qaybiyey yaa gobol abu muusa madax looga dhigay gobol gobolla ninka layihaha mucaad binu jabal marka hays adeeco ha iskhilaafina ha isbiingeenino ha isku dhicina isbooqda oo issalaama oo wanaag muujiya markaasay dee markay isku soo dhawaadaan isku imaan jireenoo laiswaraysan jiray salaadda seed u tukataa salaatuleylka qur-aanka intee baad akhrisaa oad xifdisaa waxaasay ka sheekan jiray waa rag madaxu haddana ruubaanun fi leyl habeenkii cibaadadooda iyo daacadooda iyo maalintii soonkooda ayaa la isweydiin jiray watadaawaca is adeecoo walaa takhtalifaa ha iskhilaafina maxaa yeeley khilaafku waa shar eh khilaafku shar weeye khilaafka nasri iyo guul baa lagu waayaa meeluu imaadayna burbur baa ka dhaca guriga hadduu noqdo iyo asxaabta hadday noqdaan iyo jamaacaadka hadday noqdaan iyo duwalka hadday noqdaan meeshuu khilaaf soo imaada burbur baa ka imaanaya iyo dhibaato iyo yaa ka imaanaya xataa xayawaankaad arkayso shalay baa midba wuxuu tusaayey wadaad baa wuxuu tusaayey libaaxyo libaax dhowr libaax oo kii ninkahaa iyo gooshii naagta naagtaheed laba laba libaax iyo labadoodii naagooda goolba la dhahay ayaa waxay qabsadeen baqarat alwaxshi waxbay qabsadeen wiil iyo waxbay qabsadeen muxuu ahayd waxa dhihi jiray gesi way qabsadeen dhulkaa la dhigay ayadoo tacbaan oo cunahaba lahayo oo nafta inay ka baxdaba la sugaayo yaa labada haweenkaa isdagaaleen labadii libaaxi naagaha yaa isdagaalay hadday isdagaaleen oo isku dhaceen kuwaa soo fiiriya oo naantiisii oo la tumaayo arkay oo hiiladiibuu dhinac ka soo galay kii kale aarka ahaa aarka kalena waa soo qaxay isagana kii kale labadoo afar markaasi ay isku qabsadeen baasha iyadaheed xogow maba dhimaanina waa iska kacday ayagoo sii socotaa lagu tusayaa oo sii cartoo intay xogow usoo noqotay wacyigeedii naftii usoo sii socota inta iyaga istumaayeen bayba iska tagtayba iskaba dhaqaaqinba marka libaax ku fadhiistay ciddood oo khilaaf dartiis oo ku waayey oo ku kala tageen marka khilaafku waxaa weeyaan shar weeyaan in layska ilaaliyo qur-aanka iyo sunnadana in badan baa lagu celcelinayaa madaalibta waaweyn ee sharciga waxaa ka mid ah in lais dhagaysto oo la midoobo oo aan la iskhilaafin markaasaa waxaa la gaarayaa guul diineed iyo mid adduunyo iyo mid dowladeed markaasa la wada gaari intay laakiin ay tahay hebel muxuu yahay hebel muxuu sheegi iyo hebel iyo ree hebel iyo fira hebelka lagu hayo nasr iyo guusha way fog tahay aad bay ufog tahay aad bay ufog tahay qaala waxadaanaa maxamed binu cabaad qaala xadaanaa sufyaan can camar xaa waxadatanaa isxaaq bn ibraahim wbn abi khalafin can zakariya bni cadiyin qaala ahbaranaa cubaydulaahi can zayd bin abi unaysa kilaahuma can saciid bin abi burdata can abihi can jaddihi can nabi sal slm naxw xadiidi shacba walaysa fi xadiidi zayd bin abi hurayra kuma sugna watadaawaca walaa tatalifa siadeer halkala iskale qala xadaana cubaydullahi bnu mucaad alcambariy qala xadaana abi mucaad alcambari qala xadaana shucab bnu xajaaj can abi tayax yaziid bnu xumaydin can anas bni malikin xaa xadaana abubakr bn abi shaybata qala xadaana ubaydullahi cubaydullahi bnu saciidin xaw xadaana muxamed bn waliidin qala xadaana maxamed bnu jacfarin kilaahuma can shucba can abi tayaxin qaal samictu anas bnu maalik baan maqlo yaquulu leh qaala rasuulu llahi nabiga alay slam baa wuxuu yidhi yasiruu fududay walaa tucasiru ha adkaynina wasakiruu dejiya dadka walaa tunafiru ha kala eryina sakinuu qofka hadii loo bishaareeyo yaskan wuu xasilaya wayastaqir ah, dhagaysi iyo dhage iyo maskax iyo maanba kuu yeelan haddii la dejiyo oo loo bishaareeyo oo hadal ixtiraaman lagula hadlo oo loo dabciyo wax waa ku dhegaysanaya marka qoolan layinan baa la rabaa lw yatadakaru yaksha fircoon baa saa laleeyahay ku dhahaa umamsi iyo haaruun oo rajo laga qabin ilaahay usluubu dacwo na baraya subxaana wa tacaala iyo insaanku sidiisaba hadal dabacsan xataa xayawaanka dabacsanaan unbuu kugu istaagayaa wasakinuu walaa tunafiruu ha kala erina baabu taxriim alqadar qadarka iyo ballamihii la galay in laga baxo xaaraannimadeedii wixii ahdi iyo heshiis iyo ballan oo la galay fardi iyo jamaaco cadow iyo kayrba qadar in lagu sameeyo ballanta laga buriyo xaaraam wey ma banaana ma banaana xataa gaalada xarbiyiinta heshiis iyo salx haddii la galo wax lagu heshiiyo ogama bixi kartid adoon u sheegin haddaad u sheegto haddaad uga baxi rabto ood ogaato sansaan khayaama inay wataan oo ay rabaan muslimiintu inay khayaamaan marka waxaad waad u cilaaminaysaa faimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawa banaankaasaad dhigaysa waxaad leedahay waa inoo tahay idinkii aniga heshiis dambe inooma dhexeeyo lakin inaas ka waxaysa lama xadana abu bakr bin abi shayba qala xadana maxamed bn bishr abu usamaxa xadana zuhayr bn xarbi cubaydullah bn saciid yani aba qudamata saraqsi qala xadana yaxya wاlqaطaan kulhm can cubaydillahi xa waxadana maxamed bin cabdillahi bn numayr walafdu lah qala xadana abi xadana cubaydullahi can naaficin can ibni cumara radi allahu canhuma qaal qala rasuulu llahi sala allah alيh waslm nabigu wuxuu yidhi ida jamaca allahu alawaliina wاlaakhiriin ilahay markuu kulmiyo kuwii hore iyo kuwii dambe yowma alqiyama maalinta qiyaama yowm ljamci baa la yihahdaa qiyaamahu dadkii hore iyo kuwii dambe hal meel ugu soo kuusaya oo laisugu keeni aadam oo abulbasharaa ah meesha taagan maanta oo carasaadkii iyo bannaankii qiyaama soo istaagaya kii ugu dambeeyey ee dhashana waa dhex taaganya isaguna o dhan ba halkaa laisugu keenaya fii yowmin laa rayba fiihi maalina shaki aan ku jirin markuu isku soo aruuriyo dadku yurfacu waxaa kor loo taagi likulli qaadirin mid ballanka baxa kulligii liwaaun calan baa loo taagaya qofkii ballan intuu gala ballanta fuduudaysan jiray ee caad iyo ballan midba aan damba ka lahaynba ballan uu gala damba kama leh waa inoo berri buu leeyahay nairobi buu ka soo hadliba damba kama leh qaadirkii ballanta buriyey ama cahdigii iyo heshiisihii kuwii burin jiray calan baa loo taagayaa weliba calanka dabada laga taagi dabadiisa laga taagi hadba inta ay tahay ballanka bixiddiisa una calanku yuu calanku hadba dhan yahay aad oga eh, dhexda aduu yahay saasa loo kor loogu qadaya marka calaa ru'uusi baa lagu yaa la tusi ummaddii oo dhan baad fiirsan calankaa babanaya muxuu ahaa hebelkii ballanta ka bixi jiray weeyaan halkaasaa laga helaya meeshaasiyoo taagan ah, marka waa fadiixa calaa ru'uusi alashhaad dadka hortiisa qofka lagu ceebeeya maalinta qiyaamana qofka asaga abdab ma leh raja faqiila waxaa la leeyahay laga aamusi maayo intii calanka la taagee waxaa weliba la dhihi haadihi qadratu fulaan binu fulaan waa hebelkii ina hebel ahaa ballanka bixiddii uu ka bixi jiray calankaasi natiijadaasuu helay ayaa laleeyahay markaasaa ah, ummaddoo dhan ay fiirinaysaa fadheexa iyo falxumo marka ballantoo laga baxo halkaasi dadka inay fudaystaan ma aha beenta la fudaysto oo ballanka buxista la fudaysto oo yabooha iyo waxa qofka wacdiga iyo wuxuu yabaa waxaasoo dhan bayna iska ilaalinana waa sifaatu lmunaafiqiin ah, waidaa wacada akhlaf iyo waidaa caahada qadar labada lama ogolo hebelkii ina hebelaa baa la dhahayaa xadiidka waxaa laga qaataa qiyaamaha waxaa lagu abtirsan aabihii adduunka lagu abtirsan jiray in hooye lagu abtirsanayo waxba kama jirto hebelkii ina heblaadahaayow xadiidka talqiinta waad garanaysaa qabriga qofka markuu loo talqiinayo xadiid wey laakiin xadiidkaas waa daciif hebelkii ina heblaado ina heblaad baa lagu abtiri markuu qofka dhinto ma jirtee aabihii unbaa loogu abtirinayaa fulaan binu fulaan ayaa laleeyahay fulaana lama dhihin xadaana abu rabiic اlataki qaal xadaana xamaad xadaana ayub xaw xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarami qaal xadaana cafaan bn muslim safar xadaana sakhr bn juwayriyata kilahuma can naafic can ibni cumar can nabi sal ly slam bi hada alxadiid waxadaana yaxya bn ayuba qutayba bn xujr can ismaaciil bn jaafar can cabdillahi bn dinar anahu samic cabdullahi bn cumar yaquul qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi ina alqaadira ballanka baxe yansibullahu ilaahay baa taagi doona low asaga liwaan calan baa loo taagay yowma alqiyaama maalinta qiyaamo fayuqaalu waxaa laleeyahy alaa haadi alaa hooyaay tambiih wey balaarugoo madaxa kor u qaada haadihi waxaan aad aragtaan calanka babanaya hadratu fulaan hebel ballanka bixidiisii weeyaan xadaanaa xarmana binu yaxya qaala akbarana ibn wahbin qaala akhbarana yuunus can ibn shihaab can xamza wa salim ibnay cabdilaahi cabdullahi bin cumar baa labadaba dhalay ana cabdullahi bini cumar aabahood radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allah nabiga calayh salam aan maqlo yaquulu leh likulli qaadirin liwaaun yowma alqiyaama maalinta qiyaamo qof kastaoo ballan ka bixi jiray calan baa loo taagaya gaal xataa hadda ballanta oga baxdo qofka oga baxo waxaa weye dembigaasu leeyahay lama ogolo muslimka gaal waa akhlaaq muslimka uu leeyahay xaggiisa inuu ka ilaaliya la rabo wey dhinacana ka dhow laakiin waxyaalaha hadda aad maqlaysa gaalada ballanta ilaaliyaan oo cahdiga ilaaliya oo fulaan la leeyahay waxyaalaha qariibkay ka midta muslimka inuu diintiisii maxaasintii islaamka uu ka tago fududaysto gaaladuna ay siifiy ilaashadaan wanaagsan iyo taariikh fiican iyo hadhow shaqadaada iyo mustaqbalkaada iyuuna hallaabin darteed uu akhlaaqdiisa u ilaashado ballanta u ilaaliyo nasiib darraday ka midta innagaa uga welaysan ayb waa gaal oo ballantiisa waxba ma ahe iyo waa gaal oo xoolihiisa waxba ma ahe iyo waxaaso dhanna waxba kama jiraan xaaraan waa un xaaraan tuuganimo waa un tuuganimo khiyaamo waa un khiyaamo corruption waa un corruption zino waa un zino ah, qof kastaba ha lagu sameeye qaala waxadaana moxamed bn muhanى wbn bashaar qaala xadaana ibn abi cadiyin xaw xadaana bishr bn khaalid akhbarana moxamed wbnu jacfar kilaahuma can shucba can sulayman can abi wail can cabdillahi can nabi sal l qaal likulli qaadirin ballankanbaxi kulligiis liwaawun buu leeya cala yowma alqiyaama yuqaalu hadihi qadratu fulan weeyaan xadanahu isxaaq bn ibrahim qal aqbarana nadr bn shubayl xaw xadana cubaydulah bnu saciidin qal xadana cabdiraxman jamiican can shucba fi hada isnaad walaysa fi xadiidi cabdiraxman kuma sugna yuqaalu hadihi qadratu fulan xadana abubakr bn abi shaybata qala xadana yaxya bn aadam can yaziid bn cabdilcaziiz can acmash sulaymaan can shaqiiq bn salamata abuwail shaqiiq bnu salama alkuufi can cabdillahi bn mascuud alhudali radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allah alay sl nabigu wuxuu yihi likulli qaadirin ballan ka baxad kulligiis liwaawun calan buu leeya yowma alqiyaama yucrafu bihi waa lagu garan waa sunnad uu leeyahay wey dad badan baa ayagoo suntan imaanaya qiyaamaha kuwa ribada cuna laa yaquumuuna ila kamaa yaquumuun la yataqabadahu shaydaanu min almas qabriga wuxuu ka soo baxaya isagoo muleefi ah isagoo muleefi qabriga ka soo baxaya oo dhadhacaya oo kukufaayo caloosha intaa leeg tahay wadilac ayuu soo baxayaa kuwana waxaa soo saaray qabriga ayagoo labayk allaahuma labayka leh Ah, ninkii nabiga calayh salaam cahdigiisa wuxuu carafe la taagan yahay hashiisa ka dhacay ee uu nabigu yidhi sida uu yahay xaaji weeyaan dharkii caddaa buu qabaa madaxiisa waa feydan yahay barafuun looma ogolo sidiisa ku xabaala fa inahu yubcau yoma alqiyaamati yubcau yowma alqiyaamati mulabiya isagoo labayk allah oo uri inuu carafo taaganya ismooday yuu soo baxaya oo tawxiidka dhawaaqaya qof walbaba yubcau lmaru calaa maa maata calayh qofka siduu ku dhintaa lagu soo saari doonaa qaala xadaana muamed ilaa khatmaan oo nasl اllah xusn اlkhaatima qala xadaana moxamed bn muhanى wacubaydullahi bnu saciid qaala waxay yidhahdeen xadaana cabdiraxmaan bnu mahdi can shucba can haabit bn aslam اlbunani can anas bni malikin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam nabigu wuxuu yihi likulli qaadirin ballanka baxa kulligii liwaan calan buu leeya yowma alqiyaama yucrafu bihi lagu garan doono waa lagu garanaya sumad bay u tahay hebelkaas calankaas hebel baa calaamo u tahay wey qaala xadaana moxamed bn muhanى wacubaydullahi bnu saciid qaala xadaana cabdiraxman waxadaana shucba can quraydin ibn cabdillaahi can abi nadrata almundir bni malikin can abi saciidin alkhudriy can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala likulli qaadirin liwaa calan buu leeya cinda istihi dabada agteeda laga taagaya istigu waa dabada dabadiisa gadaasheeda laga taagay yuqaal yowmalqiyama maalinta qiyama kasaa qadartu fulan binu fulan baa leeyahy waa fadeexa kale qaar baa waxaa la keena ayagoo geel madaxa ku wata dhabar ku wata qaar ari ayagoo wata qaar ayagoo lo' wata qaar ayagoo dhar wata oo dharkii ubabanaya qaar wax madow oo la garanayn oo aamusan waa lacagihii wuxuu jabsanayay qolo walba waxay sabeen bal imanaya qaala xadana zuhayr bnu xarb qala xadana cabdisamad bin cabdilwaarid qala xadana mustamir binu rayaan qala xadana abu nadrat mundir binu maalig can abi saciidin alkhudri sacad binu maalik qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu nabiga calayh salaam wuxuu yidhi likulli qaadirin wuxuu leeyahay ballanka baxa kulligii liwawn calan yowma alqiyaama maalinta qiyaama yurfacu lah waa loo korba loogu qaadi biqadri qadrihi hadba ballanka bixidiisu intay dhannayd baana calanku mar walba kor u soconaya alaa hooyay walaa haadira ballanka baxa ma jirto acdamu ka weyn hadaran ballanka bixid min amiiri caamatin amiirka caamka ee ummadda madaxda u ahaa inuu ballan ka baxo wax ka daran ma laha buu yidhi nabiga alayh isalatu wasalaam oo ummaddii uu madaxda u ahaa uu khayaamo oo ballantii uu u qaaday uu fulin waayo sida u badan haddee maanta dadka haysata wey aafada maanta haysata dadka ka mid tahay ah, ballan iyo cahdi intii la galo oo ummadda la wareeriyo oo qoraxda lagu laayo oo oon iyo gaajo loo dilo oo la kala dhinto oo dadkii wada noolaa noolaayee muslimiintaha cadaawad lagu beero oo intaasoo cahdi iyo ballan oo qoran hadda balaayada dhacday haddana wixii o dhan baa sawd bisawd wa suura loo hayaayo codkii waa kan sawdkiisa waa kan isagoo taagan wixii o dhan waa kan wax qarsoon ma laho fadeexaday ka mid tahay adduunka maanta lasii ballaariyey markaasuu wixii oo dhanba dekan dekan waa ka jira male ka shantii sana ku dhammaan ama maalmihii loo qabtay kadib deena wuxuu ku hadlay ayib marka waxaa weeyaan qof madax ah oo qadar iyo khiyaamo la yimid khiyaamo la yimid khiyaamay dadkii raciyadiisii ahaa qof raaciya ah ma jira buu leeyahy nabiga calayhi salaam yastarciihi allah raciyatan fayamuutu wahuwa qaash isagoo khiyaamay oo dadkii ayaga ahaa xukunkoodii iyo maamulkoodii loogu dhiibay aan si fiican u maamulin hadduu dhinto janno macooda ma galayo nabiga alayh isalatu wasalaam ninka madaxda hadduu wanaagsanaadana wax ka fiican ma leh toddobada hooska ilaahay harsanayso waxaa ka mid ah kow maxaa lagu bilaabay alimaam alcaadil baa lagu bilaabay waaba meel shoodkaadaoo jannada ku galaan baba ilahay siiyeyba oo hooska ilahay ku harsadaan yuuba ilaahay siiyey hadday ummadda waxooda u maareeyaan cadaalad ku maamulaan xooggoodii ay ku bixiyaan iyo xigmadoodii siday ummaddooda wax u noqon laheed yaa lahaa min khayr khayr bayba heli lahaayeen jannaday geli lahaayeen hooska ilahay bay harsan lahayeen maalinta maxsharka ee qorraxdu qadra miil la keenay halkaasay geli lahayeen lambar baa laga dhigayba ninka imaamka ee caadilka ayaa laga dhigay markuu dhinka kale u laabto oo qashin cun uu noqdana waxaa weeyaan calankaasa dabada laga taagi doonaa laskugu imaanaya aasaasow baa lagu qaaday oo laskugu imaan ummadoo dhan baa ka cawdu bilaysan doonta baabu jawaazi alkhadaac khayaamadu way bannaan tahay mararka qaar fi lxarbi khadaacu waxaa weeye waa dhagar fi lxarbi dagaalka cadowgii gaalada ahaa lu dagaalamaysay inaad dhagar mar ku samayso oo aad mararka qaarkood taatiig dagaal baa la yidhaahdaaye si aad u tusto sida u tusto sidaa yadaana waa si aad ugu rabta inaad ku warjarto weeye marka alxarbu khudca buu soo wal xadaanaa caliy bnu xujr sacdi wacamru naaqidu zuhayr bnu xarb walafdu lcaliy wzuhayr qala caliy ahbarana waqala aakharaan xadaana sufyan qala samica camr jaabiran yaquul qaala rasuul alxarbu khudca dagaalku sidiisu waa un makri iyo khiyaamo weeyaan dadka xarbiyiintahay dhiigoodaba kuu banaana inaad daadiso khiyaamadooda marka way kuu banaan tahay inaad shirqoosho laakiin cahdi iyo ballan haddaad laheedeen waa inayd u sheegto ballanta inaad ooga baxday oodoon ay halka ku dhamaatay oo xarbihii iyo dagaalkii iyo axbajoojinta ay dhammaatay waanaad u sheegto marka iyadaa isisirid iyo isshallaafateen iyo isisiritaan waa jirtaa waa banaanta tahay xarbi khudca wey cali bin abi aalib radi allahu canhu yowma alkhandaq qaswat alaxzaab dagaal weyn ma dhicino saf iyo safa ah, laakiin waxaa dhacday munaawashaad yar yaro isturtuurida iyo mubaarasa cali bin abi aalib waxaa u soo baxay nin la yidhaha camru bin wud camru bin wud oo ashjacu lcarab ah ninka ugu geesisan quraysh buu ahaa iyo carab ya wuxuu yidhi yaa ii baxaya cali baa yidhi usoo baxay dena ibn abi aalib radi allahu canhu shujaac buu asagana geesi ah asad markaa hadduu soo baxay waa nin dhallinyaro ah cali markaasoo nin iska u dhadhaxaad waay dhallinyaro ah seeftiisii buu la soo qaatay kana seeftii buu soo qaatay bannaankaasaa la iskugu imaanaya mubaarasaa la yidhaahdaa asagaa horay tama horay yidhi horo yaa ii soo baxay yidhi cali baa u baxay markuu isku soo baxeen yucali wuxuu yidhi ana laa ubaarisu rajulayn ani laba nin laba laba nin oma baxay hal nin baan rabaa hal nin baan rabaa laba nin ma rabo laba nin oma soo bixin camr bin wuud baa yir nin kale uu sheegay muxuu yahay gaalkiiba saa u fiiriyey gadaal madaxu qaadayba ya marka mubaarasadii waa khudcadii wey laba nin aniga oma soo bixin beentana waa iska ilaalinaya waa tawriya waa runtii laba nin oma hal nin buu soo baxay muuna dhihin laba nin baa tihiin muuna dhihin ee wuxuu yidhi laba nin aniga oma soo bixin buu yidhi kan wuxuu is yidhi marka nin kalaa shool garab socda camr bin wadi waa kii madaxa ku dhuftay ee meesha ku dilay cabad alxijaarata min safaahati ra'yihi wacabadtu raba muxamedin bibayaanin gabaygaasu ku dul akhriyey ah, dhagax xun baad caabudaabiy anna rabbi moxamed baan caabuday ayib alxarbu khudca waxadaana moxamed bin cabdiraxmaan binu sahm qaala akhbarana cabdullahi bn mubaarak almarwazi qaala akhbarana macmar bn raashid can amaam bn munabi can abi hurayra qaal qaala rasuulu lah sala allah alay wasalam alxarbu khudca baabu karaahati tamani liqaa'i alcaduw cadow in lala kulmo in la tamaniyo oo la raaraadiyo karaahiyo wey walamru bisabri cinda alliqaa markii cadowga lala kulmana in la sabraa la is amrayaa inaad tidhaahdo maanta baan ishello haddaas arki laheen gaal haddaan la kulmi lahaa dagaal haddaan geli lahaa waxba boodboodkaasi lama baahna maxaa yeelay waxay keenaysaa cujbi iyo ismahadin qofka inuu isla mahadiyey oo awood iyo xoolad iyo quwad uu isbiday xeelad iyo quwana ilahay baa iskale laa xawla walaa quwata ila bilah nasriga iyo guushana ilahay baa iskale marka waxba cadow inaad la kulantaha raadinin salaamad iyo nabadgelyada iyo caafimaadka waxba ka muhiimsane haddiise ay ku qabsato ku sabir qaala xadaana xasan bn cali axulwaani wcabdi bn xumaydin qaala xadaana abu camr alcaqdi can almugiirata huwa bn cabdiraxman alxizaami an abi zinaad an acraj can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi ana nabi sala allah alيh ali waslm qaal laa tamanw liqaa cadowla kulankiisa ha majeeraninoo ha tamaninoo ha raadsaninoo ha rajaynina faidaa laqiitumuhu markaad la kulantaan fasbiruu sabra buu nabiga alayh salaam ah, markaasaa raggu kala baxaya marka hore laakiin boodboodki iyo waa la arki doonaada baalaxooftadaas in waxbaba tari weydaa laga yaabaa dayib ta kale waxay keenaysaa haddii qofka hadduu yidhahdo haddaan la kulma cadow waxaasoo oo samayni inuu cadowgii quursaday cadowgiibuu quursaday oo yaraystay oo khatartiisii uu ka taxadari lahaa yuu fududaystay mar walba marka waxaad qaabilaysa waa rag adoo kale eh ayagu laftirkooda waxay leeyihiin baas iyo dhibaatay leeyihiine ogow marka diinteedii iyo digtooriyadeedii iyo is-ilaalinteedii lahow haddaad marka horeba aad fudaad ku gasho khatar baa noqon kartaa qaala xadaanii moxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdirazaq bnu hamaam qaala akhbaranaa ibnu jurayj qaala akhbarana muuse bnu cuqba can abi nadarin can kitaabi rajuli min kitaabkii uu abu nadarkaasi oo mundur binu maalik ka wariyey min aslama reer aslama min asxaabi الnabiy khalaas jahaalada waa ka baxday kol hadduu saxaabi yahay garashadiisa waxaama magaciisa dhib dila garan waayo yuqaalu lahu waaba lagu sheegayse cabdullaahi bin abi awfa la yihahda alaslami radia allahu canhu fakataba wuxuu qoray cabdullaahigaasi ilaa cumar bin cubaydillaahi buu u qoray xiina saara ila alxaruuriya markuu xaruuriyadii iyo nimankii khawaarijtaha xaruurada waa meel kuufa agteeda oo nimankii khawaarijtahay waqtigii cali bin abi aalib amiiru lmuminiin ka baxay ee muslimiintii dib ugu soo noqday ee islaamkii intay gaaleeyeen dhiiggoodii bannaystay oo amiirulmuminiin cali ah oo jannada loogu bishaareeyey gaalnimo ku xukumay dhiiggiisana inay bannaystaan halkaa u baxay ciidankii baa lagu diray wakiila laaya ayaganoo la baabi'iyey yukhbiruhu wuxuu u sheegayaa marka cabdullahi bin wafaad wuxuu u warramayaa cumar ibni cubaydillaah yukhbiruhu wuxuu u warramayaa ana rasuula allah nabiga calayhi salaam kaana inuu ahaa fii bacdi ayaamihi maalmihiisa qaarkood allatii laqiya fiiha alcaduw maalmuhu cadowga la kulmay qaar ka mid ah dagaalka markuu galayo xilli kastaba iskama geli jirine uu fiirsan jiray nabigu laba waqti buu dagaal geli jiray aroortii waa geli jiray haddii ay dhaaftana niska dambe duurkii markii la gaaro dabeesha ay dhaabato dabeesha ayada ay dhabato ayay geli yantadiru waa sugi jiray xataa idaa maalat ishamsu qoraxdu markay iilato duhur la gaaro cankamadi samaa ka leexata samada bartankeeda qaama fiihim saxaabadu dhex istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu deedow laa tatamanaw liqaa alcaduw cadowla kulankii ha tamanina oo maa nimanka isgalla waxbaha ha ku sii haynina was'alu llaha alcaafiya nabadgelyo ilaahay weydiista nabadgelyada iyo caafiyada ayaa wanaagsan dagaalla'aanba inay gaaladu jabto islaamkiina uu faafo tanaaba ka fiican inaad ilaahay ka baridood ood raadsato waxba dagaal iyo waxba u sii ordina wasalu llaha alcaafiya caafiye iyo nabadgeliya iyo min kulli aafaad aad ka nabadgashaan weydiista fa idaa laqiitumuuhum haddaasaad la kulantaan fasbiruu ku sabraa waclamu waxaad ogaataan ana aljannata jannada taxta dilaali suyuufi seefaha hooskooday ku hoos jirtaa jannadu halkaas ku jirtaa oo qofka mujaahidka iclaa ilahi u dagaalamayo seeftaa ku dhacday hooskeeda qabatay kadibna ku dhacday hadduuba dhintay jannadiiba horaa ka galay shahiid baa la yihahdaa manaasisha u koraysu ku jiraa ambiyada ku xigta uma qaama nabiyu nabiga calayi salaam baa istaagay markuu saxaabada la hadlay oo uu yidhi arrintaasi saa weeyaan ogaada dagaal hatamani haddaas sabra sabr baa la rabaayo nabigu markaasuu duca bilaabay allahuma allow munzila alkitaab tawasul weeye ilaahay buu ku tawasulayaa kitaabka alihii soo deji munaasabana ka dhacaysoo waxa loo dagaalamayo waa kitaabkaa in kor loo qaado kitaabkaa in lagu dabaqo kitaabka in lagu camal falo kitaabka inuu ka sarreeyo wixii kaleo dhaba baadil ahaa tana loo dagaalamaya asagii buu nabiga ku halqabsaday allahuma munzila alkitaabi yaa munzila alkitaab allahi kitaabkan soo dejiya aan u dhimanayno u dagaalamayno oo mujriya saxaab daruurahaas allaha socodsiiya dabeelaha wada ee roobka haddana wada ee dadku ay ku noolaadaan iyo deegaanka iyo dhulkuba ay ku noolaadaan allaha socodsiiyow annagana waxyigan ummadda ay ku noolaato ruuxdooda wadnaaye wahaazima alaxzaab oo yaa alaxzaab gaaladaa ishgaashaan buursatay ee isa soo wacatay meel walba iskaga imaatay allaha jebin jirayow ihdinuun kuwan jebi hortaanada fadhiya gaalada ah wansurnaa calayhim noogu gargaar taasuu nabiga ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam awoodda ilahay unbaa lagu adkaadaa ah, wansurnaa calayhim noogu gargaar baabu istixbaabi ducaa'i binasri ducadu waa wanaagsanta ilahay in laga baryo binasri guul cinda liqaa'i alcaduw markii lala kulmo xaddaana saciid bnu mansuur xaddaana khaalid bin bn cabdillaahi can ismaaciil bn abi khaalid can cabdillahi bn abi owfa qaal dacaa rasuulu llaahi sala allah aleyh wasalam wuxuu habaaray cala alaxsaabi gaaladii isgaashaan muursatay in la habaaro gaalada isgaaba muslimiinta cadowga ku ahay mar walba hortaagan waa mashruuc weeye sunna nabawiya faqaala wuxuu allahuma munzila alkitaab allah kitaabka soo dejiyow sariica alxisaabi yaa sariica alxisaab xisaabtiisa allahay degdegaysow ihzim alaxzaama yaa haazim alaxzaab baa imaan doonta oon soo maray axsaabta ilah jebiyow allahuma hazimjami wazilzilhum ilaahu liglig zilzilhum waxaa weeyaan cabsi ilahu ku rid oo qalbigooda u ligligto oo lugaha dhulka ay ku hayn waayaan oo ay kala cararaan sida qaswatulaxsaab dhacdo oo kale qala wxadana abu bakr bn abi shayba xadana wakiic bn jarax can ismaaciil bn abi khalidin qala samictu bn abi awfa yaquul dacaa rasuulu lahi sal l slam baa habaartamay bimidli xadiidi khaalid hayra anahu qaala haazima alxzaab walam yadkur qowlu allahuma qala wxadana isxaaq bn ibrahim bn abi cumara jamiica can ibni cuyaynata can ismaaciil bihada isnaad wzaada ibn abi cumar fi riwaayati majriy saxaaq dooraha allah socodsiiyow waxadana xajaaj bnu shaacirin qala xadana cabdusam xadana xamaad can haabit bn aslam can anas bn malik ana rasuula اllahi sala اllah alay waslam kaana yaquulu yowma uxud maalinta uxud nabigu wuxuu hadalladiisa ka mid ahaa allahuma inaka intasha ilaahu haddaad doonto laa tucbad lagu caabudi maayo fi lardi dhulka lagu caabudi maayo dee haddaad doonto mashiyadaada ay noqoto inta maanta rumaysay ee ku raacday ku caabudaysa inay baaba'aan oy gaalada ka adkaato hadday dhacdo ardada lagu caabudi maayo marka kuwan u gargaar kuwan ku caabudaaya ee adiga maaragtay tawxiidkaada ku dheggan kuwa ilaahayow badbaadi oo guul iyo nasri sii wey qaswatu beder buu saa yirina way dhacday riwaayo kale iyaduna riwaayadan laakiin wuxuu kuleeyahay uxud weeyaan ba buu ku ducaystay baabu taxriimi qatli nisa sibyaan haweenka iyo carruurta in la laayo filxarbi dagaalka lagu dilo xaaraam weeyaan dadka lala dagaalamaya kuma jiraan haween iyo caruur iyo dadka birmigeydhada odayaasha duquubay kuwa kanaaista ku jirta sawaamicda ku jira ee aan dagaalba ku jirin ruubaanta ah dad badan baa la reebay in lala dagaalamo in laisku duudqaala ma aha allahuma de wixii loo waday kuwii xarbiyiintahaa in ayaga ku dhacda mooyeene marka hum minhum ayaa marka ribaan doonta qaala xadadana yaxya bnu yaxya wamaxamed bnu rubxin qaala akhbarana leyd xa waxadadana qutayba bnu saciidin qala xadadana leyd an naafic an abdillah ana imra'ata wajadad naag baa la helay fii bacdi maqaazi rasuulillah duulaanadii nabi uu duulayay mid ka mida ah waxaa la arkay naag maqtuula la dilay oo meyd oo meel taalla oo gaalada xaggoodii ah fa ankara rasuululahi wuu inkiray calayhi salaam oo waa diiday qatla anisaa'i wasibyaan in carruurtii haweenka la laayo maxaa yeelay gacanta muslimiinta ay soo gelayaan waaba haniimadii way ka mid yihiin hadha waxaa dhici karta in ama la khaadimsado ama intayba islaamka qaataan ayba muslimaan ayaa dhici karta oo kuwan dagaalamaya kibirka iyo madax madaxadeega ku jira caruurta iyo haweenka kuma jiro xaqa haddayba arkaan way iska qaadanayaan dadna abubakar odayaashaa u daran dadka odayaashaa ah, waxay kusoo duqoobeen kusoo weynaadeen si looga fujiya way adag tahay wa ina safaaha almar'i laa xilma bacdahu ah, muxuu yidhi waina safaaha shayki laa xilma bacdahu buu yidhi odayga safaahadiisu wax xilmioo ka dambeeyo male laakiin ninka yar isagu waxaa weeyaan bacda safaahati yaxlimi xadaana abubakr bin abi shayba xadaana maxamed bin bishr abu usama xaala xadaana cubaydullah bin cumar annaafic an ibni cumara qaal wujidat imra'atun maqtuula haweeney la dilay fii bacdi tilka almaghaazi duulaanadii nabiga qaar ka mida ah lagu arkay fanaha rasuul llahi can qatli nisa haweenka iyo sibaan in la dilo waa diiday haddii ayadoo dagaalamaysa ka warran waa ciidankay ka mid tahay waxba dibi ridaysaa marka waa xarbiyo dagaalamaysa wey jawaazu qatrinaysa haweenka in la laayo wasibyaan fi lbayaati biqayri tacamudi waa la dili karaa haweenkii carruurta haddii aan loo qastin yani haddii la dilo min gayri tacamudin fi lbayaatina lagu dilo bayaatku waxaa weeyaan waa mirka waa la miray habeennimadii baa la miray gaaladii baa loo jeeday ayagana kudhex dhinteen marka waxaa weeyaan taas waa bannaan tahay maxaa yeelay taabic weeyaan istiqlaalan baa looga ayaga la istidaafsado carruurta iyo haweenka la toogto laakiin haddii gaaladii dhexdooda ay ku dhintaan xataa muslimiintii laftirkeedii ayaa waxay dagaaladu markay dhacaan oo muslimiintii gaalada qaar ka mida ah ay muslimiinta ka dhigtaan gaashaan oo si kale lagu gaari kara bacda ahlicilmi ka shekh alislam ibnu taymiya wuxuu qabaa in la wada jiirayo xadadana yaxya bnu yaxya wasaciid bin mansuur wacamru naaqid jamiican can ibni cuyaynata qaala yaxya akhbarana sufyaan bn cuyayna can zuhri can cubayd cubaydillahi can ibni cabaasi can isacd bn jafaama radi allahu canhu qaal xaggeen kusoo marray asacad binu jathama hadda ka hor ya xajkii iyo saydkii sayd ulmuxrim samayn sayd ulmuxrim ugaadha waa kii nabigu ka diiday intuu u keenay ugaadh markadhiji inaa naxnu inaa inaa maa radadnaaka kumaa kugumaana ilaa annaha xurum muxrimiin baa nahay qaala su-ila nabiyu nabigu waxaa la weydiiyey can idaraari kuwa yaryar ee minalmushrikiina gaalada ka mida ah, oo yubayatuuna la miraayo habeennimo fa yusiibuuna deenna la asiibi min nisaa'im haweenkoodii iyo wadaraarihim carruurtoodii gaaladii la weeraraya ba carruurti haweenka waxaan loogu talagelin ku dhacay faqaala wuxuu hum minhum ayaga ka mid yahay axkaamta kalaba waa iskaga mid guurka iyo umuura badan bay iskaga mid yihiin haweenkii gaaladii iyo raggiyoodi iyo waxyaalo badan marka dagaalkaasi isaga ehe gaalada loola jeeda waaweyna oo maragga ah haddii ayaga wax ku noqdaan ayaga u ka mid yihiin marka waxaa jirta maa yajuusu fi tabaci walaa yajuusu istiqlaalan waxaan toos aan loo ogolayn inaad u istihdaafto ama ad u abbaarto laakiin hadduu wax kala raaco ay ku bannaanaan karto maslatu taabicu taabic weeye qawaacidda xadaثna cabdالlah bn xumayd akhbarana cabdالraزaq akhbarana macmar can zuhri can cubaydاllahi bn cabdillaahi ibni cutba ibni mascuudin can ibni cabaasin radi allahu canhuma can الnabiyi sala اllah alay sacb bn jathama qaala qultu ya rasuula allah ina nusiibu fi lwaayaat mirkaan habeenka wax mirayna gaalada waxaan asiibaynaa min daraariyi lmushrikiina carruurta gaalada qaala hum minhum ayuu ka mid yahay au qasdina un xadaثnii mxamed bn raaficin xadaثna cabdالraزaq abarna ibn jurayd qaala akhbarana cmr bn diinaan an ibn shihaab akhbaruu can cubaydilah bn cabdilah bn cutba can ibn cabaas can sacd bn jahama ana nabiya sal اla alay slam qila waxaa lagu yihi low ana khaylan hadday fardo aqaarad weerarto min aleyli habeennimo oy gaalada weerarto fa asaabat ay asiibto min abnaa'i اlmushrikiin carruurtii gaalada qaala wuxuu hum minhum min aabaa'ihim abayaashooda kamid yihin baabu jawaazi qadci ashdaad اlkufaar gaalada geedaheeda in la jaro oo taxriiqeeda la gubo dagaalku waa khudca si kastaoo looga adkaan kara waa la samaynaya waxaa ka mid ah hadday ay ay gaashaan ka dhigtaan beerahoodii iyo daarahoodii markaa ayagaa beertii iyo guryihii wixii in loo jabiyo way bannaan tahay marka ayagaa laakiin haddaynan gaashaan ka dhiganin geedaha midhaha leh ama la harsado in la jaro oo la gubo lama ogolo laakiin markii ay ayaga lagu cabsigelinayo oo la rabo inuu ku dhaco fazac iyo argagax ku dhaco iyo rucbi ama ayagiiba ay gabaad ka dhigtaan markaa waxaa way ayagiiba dilaya beer xaggay joogtaa qala xadana yaya bn yaxya wmaxamed bn rumxin qaala ahbarana ley xaw xadana qutayb bnu saciid xadana leyt can naafic can cabdillaahi ana rasuula allahi sala allah alay wasalam xaraqa wuxuu gubay nahla bani nadiir niman yahuud oo madiina deganaa banu nadiir la dhihi jiray oo ballantii nabiga ay la galeen intay ka baxeen weliba nabiga shirqoolay inay dilaan ayuu nabiga calayh salaam weerar ku ekeeyey beertoodii iyo beero badan bay tibeer badan bay lahaayeene waa la gubay waqadaca waana jaray wahiya albuwayra buwayra la magaceeda buwayra oo ilaahay haddaba beerahoodii iyo timirtoodii iyo waa la sheegaa ku baaqiga aheyd zaada qutayba bnu rubxan fi xadiidima faanzla allah caza wajal ilahi baa wuxuu soo dejiyey markay dhaheen beeraha maxaa loo gurayaa waa fasaad yaa ilahi wuxuu yihi maa qadactum min liina wixii aad jartaanoo liina ah geedihii waa la yidhi midhaha nooc ka midana waa la yidhahdaa timirta wixii aan cajwo ahayn baa liina la dhaabaya qaarkood leeyihiin boqol iyo labaatan buu gaarsiiya imaam nawowi timirta madiina aw taraktumuuha aad ka tagtaan oo ina gooynin qaa'imatan ayadoo taagan calaa usuuliha ku taagan fabiidni illaahi fasax ilaahay baad haysataan wey waliyukhziya alfaasiqiin iyo faasiqiinta inuu ilaahay duleeyo la duleeyo oo rucbi ku dhacaan oo beerahoodii xoolahoodii markay arkaan ay walbahaarayaan oo isdhiibayaan xaddaana saciid mansuur wahanaad binu sariy abu sari qaala xadaana ibnu mubaarak cabdullahi can muusa bn cuqba can naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allah aleh ali wasalam qadaca naqla bani nadiir buu jaray beertoodii waxaraqa waa gubay walahaa arrinkaasi iyo beertaasi waxaa ku dhacay ayuu yaquulu xasaan ka falceliyey xasaan bnu haabit xasaan ibnu haabit saxaabi rasuuli lah sal slm shaacir rasuuli gabyaagii nabiga yaa beyt shicra wuxuu yidhi wahana calaa saraati bani lu'ayin xariiqun bilbuwayrati mustadiirun saasuu yidhi wahaana waxaa sahlanaaday nimankan yahuudda ahee madiino degan heshiisiyi waxay oga baxeen oo mar walba ballantay oga baxayaan oo shirqoon iyo khiyaamo u wadaan been ay usoo diraysa kufaaru quraysh maka looga soo dirayo oo haddii inan bixiyen annaga ina raacayno annaga ina difaacayno annaga garabina ay ku hayeen waxaasay ku hoodsameen oo run moodeen maanta maxaa dhacay in tibeerahoodii la baabiyey ayagana gacmaha lagu dhigay waxa la waxeeyeeno dhan laga bixiyey magaalada laga saaray qurayshna ay waxba soo qaban weyda waxba tari weyday markaasuu deena farriin u diraya nimankii lohoday ee nimanka beenta u sheegay bani lu'aya reer quraysheed yuu farriin u diraya wuxuu yihi wahaana waxaa sahlanaaday calaa saraati bani lu'ay madaxdii reer bani lu'aya reer quraysheed xariiqun gubitaan bilbuwayrati meeshii buwayre la dhihi jiray beeraha badneed gubiddii la gubay xariiqaasoo mustatiirun weliba muntashir ahoo waxba ka tegin ayaa iyagoo arkaya oo maqlaaya ayaa sahlanaaday waxna waa tari weydeen baa layidhi wfي dalika naزlat ma qadactu min liinatin aw taraktumuuha qaa'imata calى usuuliha waxadaثna sahl bn cuثmaan akhbaranii cuqba ibn khaalid الsakuni can cubaydillahi can naafic can cabdillahi bn cumar qaal xaraqa rasuulu lahi sal slam maqla bani nadir buu gubay baabu taxliimi alghanaa'im taxliili lghanaa'imi haniimadu inay xalaal u tahay lihadi lumma ummaddan khaasatan keli ah haniimada wax gaalada laga soo qaato dagaal la dhex maray muslimiinta ee gaalada xoog looga qaato ayaa haniimo la yidhahdaa waa la qaybinoo dadkii dagaalamaya loo qaybin mid khumusna waa laga bixin feyna waa jira isaguna waa imaan doonaa marka qaniimadan ummadihii hore xaaraan bay ka ahayd lakiin ummadda nebi maxamed waa loo baneeyey waxaddaana abubakr abu kurayb maxamed bn اlcalaa xadaana mubarakin can macmar xa waxadaana moxamed bn raaficin walafdu lah xadaana cabdurazaq bin hamaam akhbarana macmar can hamaam bn munabi qaal hada ma xadaana abu hurayrata can rasuuli اllahi sala اllah alay waslam fadakara axaadiida minha waqaala rasuulu اllahi sala اllah alay waslam nabiga alay slam wuxuu yidhi hazaa nabiyu nabi baa duulay min alambiyaai ambiyada ka mida nabi nabiyaasha ka mida yuushac binu nuun baa la dhaabay dhin yuushac ibnu nuun oo ardagii nabi muuse ahaa waa kii la socday markuu khadar uu u socdo aadayey isagiina ilaahay nabi buu ka dhigay markuu muuse iyo haaruun ay dhinteen tihii afartankii sanee tii haaya ay ku jireen oo muuse iyo haaruunba ku dhinteen kadib yuushac baa hoggaankii la wareegay baytulmaqdis oo ay marka hore muran ka keeneen wargala dhibaato inay soo gaari mayse iyo maya ee qooman jabbaariin baa joogay iyo marka dambana hadal xun bay ku hadleenoo idhab anta wa rabbuka faqaatila hauna hahuna qaaciduun marka yuushac binu nuun baa marka da magaaladii gacanta ku dhigay dagaalkiisii iyo mucjizadii maalintaasi la tusay ee ilaahay uu siiyey buu ka hadlayaa nabi nabiyaasha ka mid aha duulay faqaala liqowmi ciidankiisii buu la hadlay wuxuu ku yidhi laa yatbacnii yuunani raacin laa yatbacnii yuunan raacin rajulun qad malaka budca imra'atin nin haweenay budcigeeda mulkiyey oo haweenay nikaax intuu ku xidhay wahuwa yuriidu doonaya an yabniha inuu aroosto bihaa gabadhi inuu aroosto rabo waxarka aruursanaya walamaa yabni welina aan aroosanin ninka ciidankayga yuuna raacin guriga ku hadho nin aroos inti gabadh loo nikaaxay guri aan loo aqalgelinin oo arooskii isku diyaarinayo ninkaa qalbigiisa xagee jiraa qalbigiisa mar walba arooskaasuu jiraa arooskaasuu ka fikiraya oo xagga ka istaagaya oo xagga istaagaya oo xagga ka istaagaya dayib ninkaa ciidanka yuuna raacin ciidanku ha jabini waa inuu meel laga haystee yuuna soo raacin kow walaa aakharu mid kale oo qad banaa dhisa bunyaanan guryo walamaa yarfac suquufa ahaa saanqaafkii iyo jingadiina aan weli kor saarinna asagana idin raacin guriga qabyo ka ah weli korka kore muuna saarin muuna dadin shaqaalihii baa u fadhiya oo mar walbaba daba taagan oo soo geliddoodii sii bixidoodii iyo ilaalintoodiibuu ku jira ninkaa asaga aana ciidanka yuna iga raacin ilaashado gurigiisa qalbigiisa xaggaasuu jiraaye walaa walaakharu mid saddexaad oo qad ishtaraa soo gatay khanaman ari aw khalifaatin hala geelahoo rimay ah ayuu soo iibsaday oo goojinaya wa huwa muntadirun wuxuu sugayaa wilaadaha ka dhalinteedii geel rimay ah oo dhays ah oo wada goojinaya oo dhurwaagii iyo libaaxii halooshiinu ka soo orida laga ilaalinayo lafow dhowraya ninka asaga ee geoliisa halkaa marayana kaana yun raacin qalbigiisa meel kaluu jiraay xikmada u leeyahay fiir xikmadiisa fiiri wuxuu rabaa dad diyaar ah oo aan gadaal lagaga dhegelayn ayuu rabaa inay baxaan qaala fakhazaa waa duulay nabigii fa adna lilqarya magaaladii buu ku dhowaaday baytulmaqdis weeyaane xiina salaati alcasri wakhtigii casarka ayuu ku dhowaaday aw qariiba min dalika xudhow faqaala lishamsi qoraxdii buu la hadlay nabi yuusha qoraxdii buu la hadlay wuxuu yidhi anti adigu maamuuratun baa ta mid la amray inaad mashriiq ka soo baxdo maqrib u dhacdo falagaa ku wareegto wakhtigii ilaahay kuu qoray ku socoto siduu ilaahay ku maamulana ada kadib dhicin kana hormarin maamuur baa tahay tu amray baa tahay maamula tahay wa aniguna maamuurun baana mid la amray oo baytulmaqdis qabaa la yidhi yaa fii sabiililahi baan ku jiraa taa horta ogow dhabdheh ayadii muuna baryin waxaana ma weydiisanina khaaliqii buu weydiistay allahuma allow axbishaa qoraxdan xabis calaya korkayga ku xabis shayan xoogow qoraxdan socotay ordaysa dirbe gabdhahaysa gabalkaydanu dhicin ilaa magaalada ka qabanee iftiinnimada ilan dagaalka ku fiicane ilaahu xabisoo halkaa ku jooji faxubisad waa la xabisay calayhi korkiisa xataa fataxa allaahu calayh intuu ilaahay magaada oga furaayey iyo qoraxdii ayay taagnayd oo dhaqaaqin wama dalika cala allahi bicasiis qudrada ilahay awooddiisa cirka asagaa dayaxa iyo qoraxda asagaa leh dhulkiiiyo waxba asagaa alkhalqu khalquhu walmulku mulkuhu wahuwa facaalu limaa yuriid suu rabu ilahi yeeli subxaanahu wa tacaala qoraxdii shab bay tiri mar baaba la dhihi doonaa mashriq kama soo dhexaysa maqrib ka soo baxa amar qaado meeshay u dhexaysay mar kasoo dhihi doontaa mar qoraxdii waa istaagtay ilaa magaaladii uu ka qabtay nabigii qaala fa jamacuu waxay soo aruuriyeen maa hanimuu waxay hanimaysteen xoolihii gaalada laga helo o dhan baa meel lagu soo aruuriyey halkaasaa la soo aruuriyey fa aqbalat innaaru naartii baa soo qaabishay taakilo ina cunto wixii haniime ah iyo wixii qurbaan ah oo ilaahay loogu dhowaanayo la rabo in wax lagu helo bannaanka intii la dhagaa qorax ayaa la sugi jiray naar dab soo degi qofka dabkii haddii ay wax qaadaan abshir waaye ijaaradu waa la helay wixii la raadinayo waa la helay ducadu laa aqbal waa tii qaabiil uu kaga adkaaday walaalkii haabiil markay khawo isla galeenoo qurbaan ay dhiibeen tii qaabiil waa la cunay tii haabiilla sabuulladiisa meesh taagan baa loogu imaaday markaasuu kharaaray marka dabbaa imaanaya dabkaasi qaniimadaasi qaadaysaa wala cunaysaa waxay ka dhigan tahay wax khiyaamood samayseen ma mujaahidiin khullasaa tihin ajirkiinina agtiisu idin yaallaa saasay ka dhigantah naartii baa soo degteen litaakunayna cunto fa way diiday an tadcamo inaa cunto heb haddii soo tiri kor bay u booday qaala faqaala wuxuu yidhi fiikum khuluul nabigu waa gartay wuxuu yidhi waxayd naarta u cuni laadahay haniimadii khiyaamaa inugu jirto qaar baa haniimadii qarsaday qaybna maba jirinoo haniimada xaaraan bay ka ahayd falyubaayicnii haylal mubaayacooda min kulli qabiila qabiil walbaba rajulu nin oday u ah cariifkoodii odaygooda gacanta ha isaaro fabaayacuuni soo orday ree hebel odaygoodi waa kan hebel hebel odaygu waa kan gacantay saareen waxay soctaba falasiqad waxaa ku dhegtay yadu rajulin biyadi nin gacantiisa gacanta yuusha ku dhigtay dhakab odayaashii qabaaisha ka mida fa qaala wuxuu yihi fiikum qowskaad odayga u tahay yaa alghaluulu khayaamada ay ku jirtaa soo aruura reerkiina o dhanba w qowskiinaa ciidanka waxay kaga jira isku keen faltubaayicinuu ila mubaayacooto qabiilatuka qabiilkaada ila mubaayacoodaan nin nin ha islaamaano fa baayacatu qabiiladiibaa saf usoo gashay nabigii gacanta inay saaraan faqaala wuxuu falasiqat biyadi rajulayni aw alaaa laba ama saddex nin bay gacantooda waxay ku dhigtay nabigii gacantiisi mucjizo faqaala wuxuu yidhi fiikum lghuluul haye labadiinna markay nagma dhexaysa waya saddexdiina idinkaa khayaamo sameeyey aantum idinkaa halaltum khayaamo sameeyey wax khayaamay qanimadii wax qarsateen soo saara wixii aad qarseen fa akhrajuu way soo saareen lahu nabiga waxay u soo bixiyeen midla ra'si baqaratin muran ma yello gacanta isku dhegan waxay aadeen midla ra'si baqaratin ayay keeneen akhrajuu lahu mila ra'si baqara neef lo'a madaxiisa waxaad mooddo oo min dahabin dahab ay xasaysteen ayay soo walwaaleen halkii bay keeneen meeshii bay ku tuureen qaala fa wadacuuhu fi lmaal xoolihii bay ku dhex dareen wahuwa bisaciidi banaan banaan tuuran xoolihu bannaan la dhigay fa aqbalat innaaru naartii ba haddana soo qaabisho soo degtay fa akalatu markaasay leeftay cuntay falam taxila alghanaa'imu haniimadu xalaal ooma ahayn liaxadin qof min qablina ah naga horreeyey innaga waxa naga horreeyey xalaal inagas xalaal bay inoo tahay muxuu ilahay noogu xalaaleeyey dalika biana allaha tabaaraka wa tacala ilaahay ra'aaha wuxuu arkay dacfana daciifnimadeenna dacfu liimaan maaha ee dacfun fi lmaal xagga dhaqaalaha iyo tabardarad ummadihii hore dhaqaalaha ay samayn jireen iyo wixii qori jireen iyo wixii ay xooggooda ku soo saaran jireen ummaddan waa ka tabar yar tahay waa cajzanaa cajiiskeenu ilahay intuu arkay ayuu fatayabaha noo xalaaleeyey lana annaga hanimadii bale waxaa laga dhigay arsaaqda la cuna mid ugu xalaalsan oo nabigana uu yihi calayhi الsalaam wajucila risqii taxta dili rubxi <coughs> wallah aclam bilahi towfiq sala اllah waslam ala mxamed